bsmi illaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawawiyi raximah اllahu tacaala qaala alimaamu الnawawiyu raximah اllah kitaabu adabi الطacaam طacaamkii ama cuntadii aadaabteedii ayuu u kitaab yahay oo habkii cuntada loo cuni lahaa ee sharciga waafaqsanayd ayuu u baab yahay halkan yani cuntada la cunaayo ma ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa waxay ta habkii loo cuni lahaa cuntadii qofka yani inuu cunaayo cunto waa layska ogyahay oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam cuntada cunideeda oo inaad cunto u baahan tahay uga dayan maysido bani aadam baaba tahay cunto waa ku qasban tahay inaad cunto laakiin habkii aada u cuni lahayda uga dayanaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam baabu tasmiyati magacaabistii alla magaciisa la magacaabo cuntada lagu magacaabo bismillaahi la dhaho ayuu u baab yahay fii awalihi yacni fii awali dacaami cuntada cunisteeda awalkeeda marka ugu horeyso iyo walxamdi ammaan ilaahay la ammaano fii aakhirihi cuntada aakhirkeeda marka la cuno marka cuntada la bilaabo bismi llahi in lagu bilaabo marka la dhameeyana alxamdulilah la yiraahdo ayuu u baab yahay baabkan marka intaadan cuntadiiba cuninba iyo hay-adii aadan u cuninba inaad bisinka ku bilowdo kooba can cumara bni abi salama waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaal waxa uu yihi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama rasuulka waxa uu igu yidhi sami llaaha alla magacow wa kul cun biyamiinika midigtaada ku cun wa kul cun mimaa yeliika waxa kusoo xigana cun muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyeyna soo saareen xadiidkan waxaa laga qaadanayaa dhowr edeb oo aadaabta cuntada loo cuno ku saabsan tan koowaad oo in bisinka lagu bilaabo oo marka cuntada la bilaabayo bismillaah in la yiraahdo qofka haddii uu iloobo waa noo keeni doonaa bismillaahi awalahu wa aakhirahu ayuu dhahayaa eh, haddii marka qofku uu bilaabayo inuu bisinka qabsado cuntadii taas marka waxay keenaysaa shaydaanka inuusan kula cunin hadhowna uunan ku waswaasinin cuntadaada inuu intuu kula cuno kugu waswaasiyo aaday u daran tahay marka waxa uu yidhi samilaaha marka aadaabta koowaad waxay tahay bisinka alle oo alle magaciisa oo la magacaabo bismillaahi la yiraahdo wakul biyamiinika buu yihi midigta in wax lagu cuno aadaabtii bay kamid tahay gacantii midig wakul mimaa yeliika dhinaca kusoo xiga cuntada ka cunna aadaab kala waa dhinaca kusoo xiga adiga cuntada oo marka saxanka cuntada lasoo dhigo ooy cuntadu hal nooc ay tahay dhinaca adiga kusoo xigo inaad ka qaadato weliba xadiidka sababtou ku yimid waxay ahayd wiilkan wuxuu ahaa hooyadiis ayuu nebiga qabay umu salama umu salama xaasaskii nebigay ka mid ahayd camru bnu abi salamay dhashay abuu salamay usoo dhashay marka iyadoo wiilkaas wadatay nebiga ayaa nebigaa guursaday marka camru bnu abi salama wuxuu kusoo koray cumar bnu abi salama ujeeda wuxuu kusoo koray gurigii nebigu kusoo koray sala allahu calayh waali wasalam marka wuxuu yidhi kaanad yadii tadiishu fi saxfati gacantaydu waxay ahayduu yidhi waxay ku warwareega jirtay yacni xeerada oo marka anagoo nebiga wax la cunayan intaan wax ka qaada intaan wax ka qaadaya intaan wax ka qaadaya markaasu wuxuu igu yidhi yaa gulaamu samillaaha warwiilyahu ilaahay magacow markaa cunayso wakul biyamiinika wakul mimaa yeliika markaasuu nebiga baray waxaa laga qaadanayaa marka ilmaha in la tababaro oo wax la baro oo la tarbiyeeyo oon laysdhihin dhib male cunugan yani midig iyo bidix ma kala yaqaano haduu waxba lagama celin lahayo inaan la dhihin oo hadhow marka uu ku weynaado markuu ku weynaadona lagama celin kara marka intuu yar yahay lak waa la toosin karaa taas marka in lagu dadaalo cuntada marka dhinaca kusooxiga sooxiga aada ka cunaysaa ay yani ay tahay waxay tahay markay cuntada hal nooc tahay masalan hal nooc oo cuntaa la cunaa dhinaca kusooxiga keliya unbaad ka cunaysaa masalan cuntadii hal nooc ma aha waa dhowr nooc oo kala duwan waay oo saxankii ku dhex jirto dhowr nooc oo kala duwan masalan dhowr nooc oo qudaar ahaa meeshii saaran ayb marka markaasoo kale qofku inuu wax aan agtiisa oolin inuu meel kale kasoo qaato waa loo ogol yahay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam anas baa wuxuu nabiga ka warinaya wuxuu leeyahay aadu wuxuu u jeclaa bocorka dubbaha kan la yiraahdo addubaa markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku jeclaaday nabigaan arkay sala allahu alayh waali wasalama oo dhinacyada ka qaad qaadanaya yani dubaha marka culimmada waxay ku xambaaraan in cuntadaas ay kala ay kala nooc nooc ay ahayd marka hadba meel marka uu ka qaadanayay nabiga sal ll ly slam maadaama ay cuntadu kala nooc tahay laakiin hadday hal nooc tahay dhinacaaga kugu filan dhinacaaga un keliya ka qaado muttafaqun calayhi wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxaay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama rasuulku waxa uu yihi idaa akala hadduu cunaayo axadukum midkiin haddii uu cunaayo yani idaa araada an yakula idaa akala haddii uu midkiin doonayo inuu wax cuno axadukum idaa akala haddii uu cunaayo axadukum midkiin yani haddii uu doono inuu cuno ee markau cuno kabacdi ma laga wada falyadkur isma allahi ilaahay magaciisa ha sheego tacaala sareeye fa in nasiya haddii uu iloobo an yadkura inuu sheego isma allahi ilaahay magaciisa fii awalihi cuntada awalkeeda falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi awalahu wa aakhirahu sidaa ha dhaho cuntada marka awalkeeda bisinka ku bilaaw haddaad ilowdo bisinkii dhexda adoo maraa isxasuusato bismi illaahi awalahu wa aakhirahu dheh shaydaankii wixii uu cunay o dhan waa soo matagayaa xadiidka nebiga sidau noo sheegay sala allahu alayh waalihi wasalam ayb caqlaaninima in layska noqdo qofka uu caqligiisa iskaga fekero shaydaan matagaa lama arag iyo waxaas uu yidhaahdo ma aha mar haddii shaydaan annaga maba ujeednaba nebiga hadduu nooga qabro waa rumayneynaa marka sida uu noo sheega u rumayneynaa rawaahu abu daawuuda iyo watirmidiyu ayaa xadiidka wariyeen ayb wa qaala xadiidun xasanun saxiixun sidaasoo kale xaakimna xadiidka waa wariyey dahabina waa saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay wacan jaabirin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo leh idaa dakala arajulu qofka haddii uu soo galo beytahu gurigiisa fadakara allaha alla ou xuso cinda dukhuulihi gelitaankiisa agteeda markuu gurigiisa gelayo agteeda oo bismillaah dhaho markuu guriga gelayo wa cinda acaamihi cuntadiisa agteedana oo alla xuso oo bismillaah uu yihaha markuu cunaayo qaala shaydaanu shaydaanku wuxuu ku dhahaa liasxaabihi asxaabtiisa uu ku yidhaahdaa laa mabiita meelaad ku hoyataan lakum idinka idinma sugnaanin walaa cashaa-a cashana idinma sugnaanin cashana male meelaad ku hoyataanna maleh de shaydaankii guriga haddii uu ka cararo waswaaskii baa ku yaraanayo waswaaskii haddii uu yaraadana de shartii shaydaankii baa yaraanayso nacam wa idaa dakala haddii uu soo galo falam yadkur illaaha tacaala alla ounan xusin cinda dukuulihi gelitaankiisa agteeda markuu yacni soo gelayo qaala shaydaanu shaydaanku wuxuu dhahayaa adragtum waxaad haleesheen almabiita meel aad ku barisaan ood seexataan waidaa lam yadkur illaaha haddounan alla xusin tacaala sareeya cinda acaamihi cunid cuntadiisa agteeda haddounan ilaahay ku xusinna qaala shaydaanku wuxuu dhahayaa adragtum waxaad haleesheen ood gaarteen almabiita makaanu hoyad meel lagu hoydo walcashaa-a iyo casho labadiiba waa hesheen maanta sidaabuu dhahayaa shaydaanka shaydaanka kale rawaahu muslim shaydaankii marka cuntadaada inuu kula cuno hadhowna uu kugu waswaasiyo aaday u daran tahay ilaahayna marka waa wax laga magan galo oo shaydaanka waswaaskiisa qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min shari lwaswaasi alkhannaas yani min shari lwaswaasi alkhannaas yacni midka wax waswaasiya shartiisaan ilaahu kaa magangela alkhannaas ee dhuunto marka ilaahay magaciisa la sheego waa dhuumanaya waa cararaya haddaa ilaahay moogaatana waa kuu imaanaya marka walidaalika sharta shaydaanku dadka yani uu shaydaanku ku waswaasinayo ayagaa sabab iskugu ah oo ayagaa dikrigii ilaahay bay ka tegayaan taasaa waxay keenaya marka shaydaanki inuu ku tasalludo ee uu ka xoog bato ee uu ka adkaado naam marka si aynan kugu dhicin haddaad cuntadaadii bisinka u qabato gurigaagii markaad soo gelaysa bisinka u qabato haweentaadii markaa u tegaysid bismi illaahi aad tiraahdid oo intaasu magac alle un aada ku xusto xaalad walbo shaydaankii ma helaya marka wuxuu kula wadaagaba maba helaayaba ayb wacan xudayfata radia allahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahayn buu yihi idaa xadarnaa haddaanu xaadirno maca rasuulillahi nabiga maciisa sala allahu alayh ali wasalam dacaaman cunto markaan nabiga la haddaan nabiga xaadirno oo aan la jirkiisa aan noqonon cunto kula aan kula jirno lam nadac ma gelinaynin aydiyanaa gacmaheenna xataa yabda-a rasuulullahi ilaa rasuulka uu ka bilaabo sala allahu alayh waali wasalama fayadaca marka fayadacu markaa uu dhigay waa dhigaayay yadahu gacantiisa ayuu cuntada saarayay yani annaga ma bilaabeyn ilaa nebigu ka bilaabo sala allahu alayhi waalihi wasalama ayb marka ada taqdiimka dadka waaweyna iska leh mar walba sidaa marka ilmaha in lagu tarbiyeeyo way wanaagsan tahay oo caado fiican ayb dadkii ka waaweynaayey martida ahaa iyagoon waxba cunin inuu gacanta iskala galo cunuga in laga celiyo fayadacu yadahu gacantiisuu dhigaya wa inaa anaguna xadarnaa macahu nebiga ayaan la xaadirnay maratan mar dacaaman cunto ayaan nebiga yani goobjoog la ahayn iyadoo cunto la keenay fa jaa-at waxaa timid jaariyatun gabar yar baa timid ka annahaa waxaadba moodaa tudfacu in la eryaayo la riixaayo gabar yar baa timid sidii iyadoo la riixaayo gadaal laga soo riixayoo kale fadahabad w fadahabad waxay doontay litadaca fadahabad way tagtay litadaca si ay u dhigto yaddahaa gacanteeda fi dacaami cuntada ay u geliso gabadhii marka si usoo ordeysay waxay doontay inay gacanteedii cuntadii geliso faakada rasuul llahi sal allahu alayh ali wasalam nabigu waa qaaday biyadiha fa akhada rasuulullahi nabiga wou qabtay sala allahu alayh ali wasalam biyadihaa buu qabtay gacantii gacantiibuu dhabka siiyo ka qabtay uma jaa acraabiyu nin reebaadiya yimid kaanamaa yudfacu kaanamaa waxaad moodaa isaga oo yudfacu la riixaayo <coughs> sidii isagoo la riixayo kale yani <coughs> fa akhada biyadihi gacantiisii buu qabtay nabiga sal ll slam <coughs> faqaala faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yihi ina shaydaana shaydaanka yastaxillu wou xalaashanayaa addacaama cuntada ayuu xalaashadaa muxuu ku xalaashadaana anlaa yudkara inaan lagu sheegin ismullahi ilaahay magaciisa caleyhi dacaamka korkiisa shaydaanka qofka cuntadiisa xalaashadaa yacni ou banaysanayaa waay ou cunayaa naam ou ku xalaashadaa marka inaan magaca alla lagu sheegin <clears throat> wa inahu shaydaankii jaa-a bi hadihi ljaariyati gabadhan yar buu la yimid liyastaxila bihaa si uu cuntadii ugu xalaashada iyada ayb <clears throat> fa akhadtu waan qabtay biyadihaa gacanteedaan qabtay <clears throat> fa jaa-a bihada alacraabiyi ninkan reebaadiyaha ayuu la yimid liyastaxila bihi si uu ugu xalaashaday cuntadii fa akhadtu biyadihi gacantiisaan qabtay waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartee nafsa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtee yaan ku dhaaranayaa ina yadahu gacantiisa fii yad ina yaddahu gacantiisa shaydaankay gacantiisa fii yadii gacanteeda dhexdeeda ayuu ku jiraa maca yadihi maca yadayhimaa labadan labadooda gacmood lala qabo yacnii shaydaankii acraabigan buu keenay waa soo riixay isagaa soo eriyey cuntadiiba inuu xalaashado damcayo isagoo cuntadii aan bisinkii lagu bilaabin gacanta in lala galo gabadhan yarteabuu keenay sidoo kale haddaba marka wuxuu yidhi nabiga marka labadooda gacmood buu hayaa marka wuxuu yihi shaydaankiina gacmaheenuu ku dhex jiraa marka naam oo yacni waan hayaa waay waa qabtay naam oo tan gacanteediibuu iyada isagaa soo burinayo oo soo eryahay naam cuntadana uu ku xalaashanayay marka labadoodii gacmood buu ku dhex jiraa anaana wada haayo markaan uma dakara markaasuu nabigu wuxuu sheegay isma allaha ilaahay magaciisa waa kale waana cunay markuu saa uga qabto bismi llahi nabigu yiri cuntadiibuu bilaabay marka shaydaankii marka xadiidka waxaa laga qaadanaya nebigu munkarka inuu ku zuuliyey gacanta dadkan marka sidaa dhag dhab inuu qabtay ka kalena uu qabtay marka kadib uu sidaa u sheegay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka inay dhici karto qofku in yacni qof wax uu sameeyey xumaan qof uu sameeyey inay dadkii kalena saameyso maxaa yeele shaydaankii haddii ninkan u sidaan yiraahdo oo kana uu yani iyadoon bisinkii loo qabanin cuntadii uu meeshaa ku yani hadduu ku cuno dadkii unbau waswaasinayaa meeshiibuu imaanaya marka qof yacni dembigiis adiga waa ku saameyn karaa sidaa darteed marka mujtamaca in dacwada la siiyo oo wax loo sheego oo xaqa la baro aday dan kugu jirtaa qabla kulli shay nacam haddaad dadka toosiso oo dadka tababartood waxbartood xaq u sheegto adigana waa ka badbaadaysaa iyaga iyagana waa kaa badbaadayaan iyagiina waa kala badbaadayan marka ninka daacigee muslix weeyaan wuxuu dhisayaa marka mujtamaci buu dhisayaa nacam ayb asagii bayna dantiisu ka bilaabanaysaa oo hadday dadku xumaadaan oon diin loo sheeginna dhibkooda adow kugu soo noqonaya adiga unbau ku dhibaya haddana nacam ayb wacan umayata bniwacan umayata bni mikshiyin aلصaxaabiyi radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka waxa uu ahaa jaalisan mid fadhiyo warajulu nina walxaal rajulu nina yaakulu ou cunayo falam yusami illaha ilaahay ma magacaabin ninkii xataa lam yabqa ilaa aunan ka harin min dacaamihi cuntadiisa ilaa luqmatun hal mar wax afka la gashta ma ahani falamaa rafacahaa markuu kor yeelay ilaa fiihi afkiisa uu u kor yeelay qaala waxa uu yihi bismi illaahi awalahu aakhirahu markii horeu bisinkii ka tegey hal luqmad baa cuntadii ka hartay markaasuu bismi illaahi awalahu aakhirahu ayuu yihi markaasuu luqmadiina cunay fadaxika nabiyu nabigii waa qoslay sala allahu alayh waalihi wasalama uma qaala waxa uu yihi maa zaala shaydaanu shaydaan kama zuulin yakulu macahu inuu la cunayo falamaa dakara markuu xusay ismallaahi ilaahay magaciisa istaqaa-a waa ismatajiyey shaydaankii maa fiihi istaqaa-a yacni ay qaa waa matagay waay maa fii banihi calooshiisa wixii ku jiray bau soo matagay naam uu banaanka keenay ayb rawaahu abu daawuuda wannasa-iy marka waxaa laga qaadanaya xadiidku waa xadiid xasana oo shawaahid buu xasan ku yahay waxaana laga qaadanayaa xadiidkan qofku haddii uu bisinkii iloobo ee uu bisinkii ka tago bismi illaahi awalahu waakhirahu cuntada intaan la dhamayninba inuu bismi illaahi awalahu waakhirahu inuu yidhaahdo taasaa laga qaadanaya xadiidka y oo taana marka inay kuu gudaysa adiga oo shaydaankiina ay u tahay tarqiim iyo sanduleyn ay shaydaankii u tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa shaydaanku inuu cuntada bani aadamka wax ka cuno oo cuntada wax ka cuno waa waxaan bisin alle lagu sheegin wa haddii cuntadaada adiga lagu soo dhigo bisinkii aa ka tagto waa kula cunaya isaga xoolaha bisinka alla aan lagu qalin shaydaankii baa cuno oo iska leh isagaa iska leh ayb walidalika ilaahay waa ka dhahay waina ashayaaiina yuuxuuna ilaa wliyaaihim liyujaadiluukum wain adactumuuhum inakum lamushrikuun naam waatay markay yidhaahdeen mushrikii alcarab wixii ilaahay dilayna ma cunaysaan idinka neefku markuu iska baktiyay ka wadaan ilaahay baa dilay waa diideen oo ma cunaysaan kaad idinka gowracdaanoo idinka aada dishaanna waa cunaysaan bay dheheen shaydaankaa ku akriyay marka waxaas ilahay saasuu lehy waina ashayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim shayaadiinta awliyadooday u waxyoodaan marka waxaasay xujo iyo uga dhigayaan soo ma garan hadaad aragta marka nin diinta ilaahay ka qalloocsan oo maanta dhan yacni diinta xumaanteeda raaraadinayo oo inta saanaa la yiri saanaa qur-aankiina ku jirta intay kan nin dhahay haddaad aragta shaydaan baa soo faray xujadaas oo u laqinay wa can caaishatana marka axaadiidtanad waa qaybiyaad waa qeyb annaga ma ujeedna nebigaa nooga waramay waxyigiiba u nooga waramay wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa shaydaan maa maamataga iyo aawo matagiisi iyo cuntadii ou cunay ma nuqsaamin aawo iyo waxaasoo dhan annaga ma gelayna nacam mar haddii nebigu waxyi ku sheegay sideedaan u rumaynayna nacam wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka waxa ahaa yakulu inuu cunayo acaaman cunto fii sittatin lix dhexdood oo min asxaabihi asxaabtiisa kamida lix qofood oo asxaabtiisa kamida ayuu cunto la cunaayey fa jaa-a acraabiyu nin reebaadiye ayaa yimid fa akalahu cuntadiibuu cunay biluqmatayni laba mar laba dhunjis buu ku cunay nacam laba jeer yani laba luqmad b iyuu ku cunay cuntadii dhammayd faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi amaa inahu shaniye low samaa hadduu alla magacaabina bismillahi dhihi lahaa lakafaakum cuntadii waa idinku filnaan lahayd hadduu bismillaahi dhihi lahaa cuntadan waa idin deeqi lahayd waa idin barakoon lahayd nacam marka bisinkiibuu ka tegay markaasoo laba luqmad baa wixii dhamayd oo ka dhigay rawaahu tirmidiyu wa xadiidun xasanun saxiixun nacam marka aadaabta yani diinta qeyb kamida waayo diinta ilaahay subxaanah watacaala qeyb keli in laga qaata ma aha oo caqiidada diintay ka mid tahay cibaadaadka aan sameyneyna soonkii iyo salaadihii iyo diintay kamid yihiin waxaa diinta kamida aadaabta iyo akhlaaqiyaadka diinta ilaahay bay kamid tahay habka loo mucaamaloonayo dadka loola mucaamaloonayo beec iyo nikaax iyo diinta ilaahay bay kamid tahay kulligood waxaa la raba in diinka ilaahay laga qaato qofka haddii hal baab uu diintii ka qaatay inta kalena si allaale sidau doono uu yeelo wax fiican ma aha nacam ayib oo baab aadaab markay joogto shaqadiisaba maba ahanba muslimba maba moodidba nacam yani dhaqankiisa hadaad fiirisa dhaqan islaamba maba lehba nacam caqiidadii iyo markay joogto waa muslim dabcan marka waaa muhiimka waxaa weeyaan qofkii yani inuu islaamkii qabsado oo uu ku dadaalo dhammaantiis jawaanibtiisa o dhan inuu qabsado nacam weliba waxaa dhici karta aadaabtu inay yani ficilka qofka iyo aadaabta qofka inay wax weyn ay dacwada xataa ka tartamo waa dhici karta marka qofka waxaa la rabaa sida uu ilaahay u aaminsan yahay oo salaada ilaahay ugu tukanayo kale waxaa la rabaa sidoo kale aadaabta uu cuntada u cunaayana inuu diinta ilaahay waafajiyo maaha inuu yidhaahdo reebaadiinnimo waayo in gacan wax lagu cuno iyo saddex farood gacan la leefayo magaalo joog xumo waayo iyo eh, saxan la murdinayo magaalo joognimo xumo waayo ilbaxnimo ma aha iyo Eh, ayib ilbaxnimadu maxay tahay haddii la yiraahdana oo kuleeyahay marka eh, yani hababkan ay gaalada wax u cunaan iyo keliya un oo kuu sheegayo ayb oo yani cuntadii yani habka hab ka duwan yani habka islaamka uu tilmaamayo ayuu wuxuu u yaqaanaa ilbaxnimadii nacam oo diinka ilaahay subxaana watacaala dhinacaas waa uga fogaanaya ma fiicna taasoo kale nacam ayb naam oo dadku hadda waxaa weeyaan waxaa standard iska noqday amaba iska noqday yacni e, nuqdo oo mutafaq camala waxaa laga dhigay dhaqamo aanan horana ulahayn annaga islaamkana uuna noo jidaynina waxay iska noqdeen yacni wax sidii yacni referency oo kale nacam oo marji marjiciyay noqdeeno intaa un loo laabta keliya nacam oo qofkii aan sidaa ahayn laga dhigaba qof adduunkii ka dhacay inuu yahayba nacam qof adduunyadii ka dhacay oo eber ah inuu yahay yaa laga dhigaya nacam ilaa qaar dadka ay gaarsiinayaan yacni waxyaaba takallufaad aada iyo aada u tiro badan nacam oo laga yaabo cunto inuu kor fadhiyo taqriiban saddex saac camal nacam oo halkaan marka nalalka la demiyo shumac meelahan lala dhinacyada shumac laga shito oo saddex saac qofka habkaan war maxaa dhacay sidaa dadka ilbaxda saanay wax u cunaan uu kuleeyahay nacam ayb nasal llahi asalaama ninka intaas uga dayday ninka intaa uga dayday waxyaabahaas liito oo hadda aan saab aan ahay ninka uga dayday maxaad u malaynaya marka yani jacaylkooda intee in la egow qabaa marka naam inuu aada u jeclaanayo shaki ma leh naam tii nebigana wuxuu u arkaa inay tahay wax laga tegayo reebaadiyenimo iyo wax lamida rawahu tirmidiy waqala xadiidun xasanu saxiixun wacan abi umaamata radi allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa idaa rafaca maa-idatahu idaa rafaca hadduu kor yeelo maa-idatahu xeeradiisa yani miis eh, yani xeerada maa idadood waa xeerada wax ku cunayo haddii uu kor yeelo ou ka kor noqdo cuntadii yani uu dhameeyo qaala wuxuu dhahaya alxamdu lilahi kahiira طayiba mubaarakan fiih gayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustagnan canhu rabbanaa alxamdu amaan oo dhan lilahi alla usugnaatay kahiiran amaan xamdan baa usugnaaday amaan kahiiran aada u fara badan xamdigaasoo dayiban wanaagsan yani nuqsaan oo dhan ka hufan istutus ka hufan ismaqashiin ka hufan ayb hayra makfiyin ah, alxamdu amaan o dhan lilahi allay usugnaatay kathiiran amaantaasoo kahiiran fara badan ayb ayiban yani wanaagsan mubaarakan fiihi mubaarakan la barakeeyey fiihi isaga dhexdiisa ayb hayra makfiyin xaal ou yahay ama dayiban iska xaalay haddaad doonto waxaa tirahdaa dayiban allahaas xaal ou yahay mid yacni xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka hufan mubaarakan xaal uu yahay mid barakaysan fiihi isaga dhexdiisa nacam ayb hayra makfiyin xaal uu yahay mid aan isaga la kaafinin ee isaga wax kaafiyo ila ilaahay subxaana wa tacala isaga wax kaafiyo oo dadka wax siiyo ee isaga lama kaafiyo huwa yucimu walaa yudcamu nacam lama quudiyo ilahay isagaa wax quudiyo nacam khadaabi saasuu ku macnaynaya walaa muwadacin nacam ayb walaa muwaddacin yacnii mid dalabkiisa ku laga tagana aan ahayn walaa muwadacin xaal uu yahay mid la sagootiyo oo isagii in wax la weydiisto laga tago xaal ounan ahayn ila ilaahay yani baahid baahida adiga aada qabto inaa ilaahay kala tagto suurtagal maaha naam walaa muwaddacin xaal uu yahay yani mid aan la sagootinin oon laga tegin yani dalabka isaga wax laga dalbanaayo mid laga tagaa aan ahayn oo mar walbaa ilaahay aada u baahan tahay walaa mustaqnan canhu ku laga maarmo laga deeqtoomo xaalo unan ahayn rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena ayb ama rabbunaa rabbigeena waa saas tilmaantiisa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey tirmidina sidoo kale xadidka waa soo saaray ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa cuntada marka la cuno kadib ducada la akriyo inay waa badan yihiin ducadan waa mid kamida mid kalena uu noo soo wadaa ayb marka muhiimka waxaa weyaan ilaahay oo la ammaanayo maxaasinta islaamka marka waxaa kamida a waxaa kamid a cuntadii allihii ku siiyey inaad magaciisa sheegta markaad bilaabayso ilaa isaga kugu nicmeeyey cuntadaani markaad dhammaysana qooq inaad ka qaadda ma aha nacam iyo kibir iyo orod iyo yacni inaad iyo cayaar inaad ka qaadda ma ahani inaa isaga ammaanta siiso saas nacam oo ilaahay isagaa cuntadan ku siiyeyo cuntada roobay ku baxday ilaahay baa roobka keenay dhulka ay ka baxdayna ilaahay baa iska leh isagaana kasoo dheliyeyo keenay nacam cid cunto samayn karto allah haddii uh, roobka sanada u ka xabiso cid adduunka baahiba u baktinaya naam uu ku dhamaanaya marka sidaa daraaddeed ilaahay subxaana watacaala in ilaahay ammaantiisana la siiyo magaciisa lagu bilaabo waxay kamid tahay wanaagga iyo maxaasinta islaamka ummadaha kale iyo diimaha kale sidaan ma sameeyaan siyaabo ka duwanay u dhaqmaan marka ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahay islaam naga dhigay nacam ayb nana waafajiyey yani ee dariiqa xaqa ilaahay subxaana watacaala noogu dhamaystirana waa weydiisanaynaa wacan mucaadi bni anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama man akala qofkii cuna dacaaman cunto faqaala yidhaahdo alxamdu amaan o dhan lilaahi allay u sugnaatay allihii alladii allihii day adcamanii iquudiyey haada dacaama cuntadan warasaqaniihi i arsuqay min gayri xawlin xeelad la-aan minii aniga xaggayga ka ahaatay walaa quwatin iyo awood la-aan xeelad iyo awood tay ah, la-aanteed allihii risqigaan isiiyey iyo ammaan iskale iquudiyeyna ufira la qofkii sidaa yiraa ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi dembigiis wixii hormaray adkaarta fadliga ay leedahay fiiri intaas yarta ah dembigaaga wixii horeeyaa lagugu dhaafayaa laakiin dadkii iyo adkaartii shaydaan baa kale xigo ama waxaan adkaar ahayn buu adkaar uga dhigaa waktiga uga dhameeyaa ama waa ilowsiinaya adkaartii ama dadka reebaadiyaha markay abaarta ku jiraan hadda waa dhib iyo rafaaday ku jiraan roobku markuu u da-ana cayaar iyo yacni waxay ka bixi la-yihiin iyo dhibaato iyo isdil ama ceel lagu dagaalo ama yacni e, meel yacni daaq lagu dagaalo iyo ayay kab ayaysan ka ba nacam baynamaa hadda ilaahay u shukriyaan tawfiiqda waafajinayaa ilaahay subxaana wa tacaala rawahu abu daawuuda watirmidiyo abu daawud iyo tirmidi baa xadiidkan wariyeen xaafid ibnu xajar nu'maani iladkaar ayuu xadiidka ku xasaniyey nataaij alafkaarka weeyaan ayuu xadiidkan ku xasaniyey ayb rawaahu abu daawuud watirmidiy wa qaala xadiidun xasan marka waxaa kalood arkaysaa eh, yani cuntadan marka aada cunto haddana wanaageeda iyo wax adiga aada uga baahan tahay ilaahay jirka u ku celinaya wixii adiga ku dhibi lahaana <clears throat> waxay kaaga soo baxayaan iyaga oo wasaq a ah. intaaso dhan marka waa nicm nicamkaas marka lama gudi karo laakiin qofka waa inuu aada u dadaalo isti yacni xamdi iyo istikfaar inuu isku daro maxaa yeelay istikfaartiina de waxaa weya gaboodfalkeena aan ku kabayna gaabinta aan gaabinayna ku kabayna istikfaartii xamdigiina de waa wixii shukrigii nicamkan oon inaan ku shukrina nalaga rababa waayo baabun ay haada kani baabun baab weeyaan laa yaciibu acaama cuntada ma ceebeynayo cuntada ma ceebeynayo waistixbaabu madxihi cuntada ammaanista la ammaanayo sunanimadeeda in cuntadii la ammaanaba inaan cuntadii la ceebeynin oo cuntadan waa dhanaan badan tahay waa saan bay tahay kan bay tahay cuntadii waxba laga sheegin oo cuntadii markaas la ammaano haddaad jeclaanaysana cun haddii kale iskaga tag adoon caynin cuntadii waa qeyb qeyb kaloo aadaabu dacaam midaba ah can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxau yihi maa caaba rasuulullahi rasuulka ma ceebeynin sala allahu alayh waali wasalam dacaaman cunto qadu weligiis weligiis cunto ma ceebaynin in ishtahaahu haddii uu jeclaysto akalahu waa cunayay wain karihahu haddou nacana tarakahu waa iskaga tegaya soon ceebeynin waxaa dhici kartaa weentii soo karisa inuu ku dhaco inuu yacni wax ka sheego inuu garaaco inuu ku daadiyo cuntadii ama shaahi taasaa anaga yani ayaa dhacaysa mararka qaarkood nacam intaasoo qalada waxaa weeyaan aadaab ma aha nacam aadaabtii saxda waxaa weeyaan aadaabta saxda ah qofka hadduu cuntada rabana ha cuno haddii kalena ha iskaga taga nacam yani waxaa la diidaya cuntada inaad ka hadasho calaa sabiili inaad uga hadasho yacni ceebeyn iyo nuqsaamin iyo yacni qofkiisii ama cuntadii laftirkeedii aada ceebeynaysaa la diidaya <clears throat> amaa qofka hadduu yiraha ani cuntadan waa ku jiranaya waa idhibaysaa dhib male iyo taa ha iskaga ha iskaga taga iyadana nacam isagoon cuntadii waxba ceebeyninba <clears throat> waa dhici kartaa cuntada inuunan jeclayn isaga cunto ahaan inuunan u jeclayn waa isk waa iska daynaya dadka kale ha cunan dadka kale inuu ka ceebeeya ma ah oo nebiga agtiisa waxaa lagu cunay bahal la yidhaha dabba nacam addaba naam addabba waxay u dhowdahay marka bahashaan la yidhaha abeesalugaaleyda ayay u dhowdahay kulle nooc anaga wadankeena jooga ma aha waa nooc un marka macnahaasoo kale u dhow dabada jaziira alcarabiya waa laga cunaa marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam maa-ide iyo miis ou fadhiyey ayaa meel uu fadhiyey baa la keenay dabadii la keenay markaasuu nabiga iskaga tegay oo waxau yihi anagu yani ma cunto uu yaqaanay ma aysan ahayn nabiga waa iskaga aamusa iskaga tegay khaalid baa riwaayadka qaar waxay leeyiin wuxuu su-aalay rasuulka ilaahay xaaraam miya maya buu yihi xaaraam ma ah way iska cuneen marka ayagiina ayagiina waa cuneen isagina waa iska daayeen nabiga caleyh isalaatu wasalaam marka taas waa taas er, marka bacdi naas waxaa laga yaabaa cuntadii ay isagii ma rabo meeshuu iska aamusi lahay ma aamusay maanta dhan cuntadii buu ka hadlayaa nacam kaas lama cuno waxaan waa calool waxaan wuxuu leeyahay yani maxay ahayd yani waa qaarkood xataa cuntadii dariga lagu magacaabayo yani ilaahay uu noogu manno sheegtay malaa oo kale wuxuu leeyahay waxaan yani sankow ka qabsanaa dad baa meesha yaa cunaayo waxaas in hadduu isaga aanu cunaynin inuu iska dhaafaa fiican shib inuu iska yiraahdo dadka ha cunayna iska daayo laakiin san qabsashada iyo waxaasoo kale waa aadaab xumo wayn wayna sameeyaan inagu dadkeena iyo qaar kasii darano waa lagu kariyeyba waxba ha iigu soo dhaweynin buu kuleeyahay wax fiican maaha waxaas oo dhan ayb wacan jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama sa'ala ahlahu ehelkiisiiba wuxuu weydiiyey aludma iidaan buu weydiiyey wax yacni lagu iidaanto oosaar ama iidaan iidaanki qaaluu waxay dhaheen maa cindanaa anagu agteena ma yaala ilaa khallun khal un baan haynaa wax lagu qooyo yacni muufada ama waxaa ma hayna khal un baa yaal bes fa dacaa bihi khalkiiba u yeeray nabiga fajacala wuxuu gudagalay yaakulu inuu cunayo wayaquulu uu dhahayo nicma aludmu iidaan ayaa wanaagsanaaday almaksuusu bilmadxi midka la ammaanayo ammaanta lagu gaaryeelay alkhallu weeyaan khalki nicma aludmu lkhallu marka cuntada in la ammaano oo cunto wanaagsan alla wanaagsanaa cuntadan iyo inuu qofka uu yidhaahda sidaas inuu cagsiga intu caylaha inuu sidaa yidhaahdo yani iidaan baa nabiga loo soo waayay ilaa khal unbaa loo soo helay buu nabigu marka ammaanaya sala allahu alayh waalihi wasalam rawaahu muslim khalkuna da waa iska macruuf waa la yaqaanaa baabu maa yaquuluhu man xadara aطacaama wahuwa saa'imun ida lam yufطir baabu maa shay ayuu u baabyahay caddayntiisa yaquuluhu ou dhahayo man xadara aa man xadara aطacaama qofkii cuntada soo xaadiro oo cunto u yimaado walxaal huwa isaga oo saa'imun sooman ama man baabu maa kiiba u baabaya yaquuluhu ou dhahayo man xadara aطacaamu cunto qofkii yani ay u timaado walxaal huwa isaga oo saa'imun sooman idaa lam yufdir haddaanu afureynin wuxuu dhahayaa isaga marka soonkii baa laba ah midna waa waajib soonka waajibka ee eh, yani eh, ramadaanka la furi maayo dabcan inta lagu keena ma ufuraysid kaas laakiin soon sunno ah baad ku guda jirtaa nin baa ku marti qaaday cunto ayuu kugu marti qaaday waxau jeclaalahay laha inaad cuntadaas cuntadiisa cunto lababa adaa khiyaar ule nacam inaad soonka inta iska furto cuntadaada iska cunto tadyiiban likhaairihi qofkaa walaalkaa adoo khaadirkiisii wanaajinaayo oo yani ewalba ilaa soonkaanu soon tadawucu ahaa dacwadan aada ajiibaysa iyo ninkan walaalkaad u tegaysid ama matalan aroos baan leeyahay buu ku yidhi waxau kaaga soo toosay isniin ama wax lamid oo kale soon aada wadi jirtay eh, inaad marka waxaa fiican iskaga ajiibtood cuntada iska cunto soonkaas haddaad doontana waa iska dayin kartaa soon sunna abuu ah ahaa haddii aad haddaad doontana eh, yani inaad dib aada ka qallayso isniintii raatibka ku ahayd maalin kale inaad ku bedesho booskeeda talaado oo kale inaad iska soo iska yeesho si aad labadii maslaxo ukulmiso waa yeeli kartaa culamada maalikiyada waxay leeyihin haddaad intaad soon sunna adoo ku guda jira haddaad jarto ood goyso khalaas waa aqaladiisa waa waajibaysaa naam laakiin jumhuurulculamaa sidaas ma qabaan mana raajixna ma ahan oo waxaa raajixa soonku hadduu sunna yahay haddaad doontana waa iskaga tegi kartaa haddaad doonto yani waxaan ujeeda soonka intaa isaga tagta ayaad cuntadii cunaysaa markaa cuntadii cuntana ama qalay ama haddaad doontana qalladii waa iska dayn kartaa waajib kuguma aha qalada laftirkeeda waxaa iyadana <clears throat> meesha ku jiro haddii a inaad soonkaagi iska wadata rabto maxaa yeeleysaa baabkan hadda taas u baabih <clears throat> can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali w salam rasuulku waxau yihi idaa duciya axadukum midkiin haddii loo yeero falyujib ha ajiibo fain kaana saa'iman hadduu yahay mid sooman falyusalli ha duceeyo wain kaana mufdiran haddii uu yahay mid afuranna falyacam ha iska quuto wixii ha cuno marka qofka hadduu kuu yeero dacwo casumaad oo kugu yeero inaad waxi cunto maya ma cunaayo haddii aada cudurdaar leedahay goonihu wada cudurdaar haddii aada leedahay waa baab kale adoon cudurdaar lahayn hadduu qofkii kuu yeero adaabtii waxay tahay haddaad afuran tahay inaad iska cunto haddaad sooman tahayna haddaad doontana waad cuni kartaa haddii kalena oo inaad soonkaagii aad <clears throat> afurto haddii aadan rabin soonkaagii inaad furto haddii aadan rabin falyusalli macno kalaa lagu yeelo ninkii u duceey falyusalidaas baa laba macno lagu macneeya macnaha badan qaalibka waa duco yani u duceey qofkii macno kalena waa jiraan waa jira bacd alculamaa waxay leeyin waxaa loo jeedaaba falyusalli yani ha tukado oo gees intay iska taga ha iska tukada laakiin macnahaas waa macno laga xoog badan yahay salaad ha ku mashquulo ayay leeyihin laakiin macno ra marjuux ah weeyaan macnihii ducadaa ka fiican <clears throat> qaala alculamaa rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey qaala alculamaa culimadu waxay yidhaahdeen macnaa falyusalli falyadcu ha duceeyo wamacnaa falyadcamna falyakul ha cunow baabu maaba u baabiyaa kii cadayntiisa yaquuluhu ou dhahayo man duciya qofkii loogu yeeray ilaa acaamin cunto fa tabicahu gayruhu nin kale uu soo raacay muxuu nacam adaa casumaad lagaaga yeeray <clears throat> nin kalaa ku soo raacay dhex kaasoo raacay maxaa leedahay adiga marka aadaabteedu say tahay nacam kaasoo kale marka culimada waxay yidhaahdaan dufayli baa la yihah nacam dufayli ayaa la yihahdaa khatiib lbaqdaadi kitaabu ururiyey akhbaaru dufayliyiin la yiraah dadka noocaasoo meelan laga wicin yani kusoo leexdo naa qofka waa qofka sabaha iyo raadiyo meel aan wax laga wicin hadda aan isaga looga yeerin buu myani imaanayaa marka qofkaasoo kale <clears throat> dufayli baa la dhahaa ibnu kathiir laftirkiisa wuxuu ku baxsiyey qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi ila an yu'dana lakum ilaa acaamin hayra naadiriina inaahu aayadda suurat laxzaab uu ku baaray oo waxoogaa uga hadlay ibnu xajarna fatxulbaariga ayaa yani ku sheegay kitaab ladab iyo meelahaas <clears throat> marka sideed adiga leedahay marka nin kalea kusoo raaca maxaad samaynaysaa can abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu qaal dacaa rajulun nin baa u yeeray annabiya sala allahu alayh ali w salam nabiga liacaamin cuntuu ugu yeeray sanacahu lahu nabiga oo u sameeyey <coughs> khaamisa khamsatin xaal uu yahay shan mid shaneeyo oo wuxuu yidhi afar qofood oon adiga ku jirin io imaada nacam meeqay noqonayaan markaas shan afar oo nebi aanu ku jirin waa shan nacam khaamisa khamsatin dacaa rajulun nin baa u yeeray annabiya sala allahu alayh wali w salam licaamin ba ugu yeeray dacaamkaas oo sanacahu uu sameeyey khaamisa khamsatin xaal oo ahaanaya shan mid shaneeyo shan qofood mid shaneeyo fatabicahum rajulun nin baa soo raacay oo lix ku noqday falamaa balaqa markuu gaaray albaaba albaabka qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebigu marka waxa uu yidhi ina haadaa midkan tabicanaa waana soo raacay fa in shita haddaad doonto an ta lahu inaad u idinto fa anta wadaaka yacni waa u idmi kartaa fa xasanun waa fiican tahay wain shita haddaad doontana rajaca wuu iska laabanayaa halkiisaisu ka laabanaya nacam qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya bal iskama daaya aadanu lahu waan u idmayaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyo mutafaqun calayhi marka aadaabti saan waay qofkii marka hadhow inuu yihaha waa la xumeeyey iyo ninkan dadkau albaabada ka xirtaa iyo ninkan cuntada waa ku xun yahay cuntada ku hadlaa iyo waxaas wax ka jira ma laha nacam waxaas wax ka jira malaha laha nacam haddii meesha shan qofood looga yeeray nin hadduu iska soo raacay un um, ninkii marka meesha loo yeeray martiqaadka laga wacay waxuu leeyahay inuu ninkaan ninkaanna soo raacee ninkan ma u idmaysaa buu dhahayaa nacam hadduu yihah haa soo gelayaa maya hadduu dhahana niyo iska laabaa laleeyahay nacam iska tag ceeb ma aha marka nacam iyo ninkaas nacid la nacaayo iyo ma u qaatana ma aha muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray baabulakli cunistiiba u baabiyay cadaynteedii mimaa uu ka cuna mimaa kii xaggiis oo ka cunay yelihi isaga soo xigo ayb wa wacdihi wa baabu wacdihi yani wacdintiisa qofka oo wacdiyo qof kale cuntadii dhexdeeda wa taadiibihi iyo edbintiisa man ou edbiyo ruux yusii yusiiu hallaynayo alyusiiu hallaynayo yani aklahu cunistiisa hallaynayo qofka hab cunistiisa yani ama cunistiisa qofka hadduu hallaynayo hab qaldan wuxuu cunayo kale cuntadii yani cunisteeda qofka hallaynayo kale in la edbiyo waxaan dee qofaad edbin karta haddii uu yahay waan ilmo aada dhashay iyo kale iyo qof adiga yani xanaanadiisa aada haysa iyo kale waan ayb an cumara bni abi salamata radia allahu canhuma qaal kuntu waxaan ahaa buu yihi ghulaaman wiil fii xijri rasuuli llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka xanaanadiisa ku jiro yani rasuulka xanaanadiisa mid ku jiraan ahaa wa kaanad yadii gacantayduna waxay ahayd tadiishu inay wareegeyso ay dawaafaysa fi saxfati xeeradii agga xagga ka qaad agga ka qaad agga ka qaad xagga ka qaad faqaala lii rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu igu yihi yaa ghulaamu wiilyahow wiilow samilaaha alla magacaw oo bismi illaahi dheh wakul biyamiinika midigtaada ku cun wakul cun mimaa yeliika waxa kusoo xiga cun waxa kusoo xiga cun muttafaqun calayhi qowluhu tadiishu bikasri daai daadoo la hoos dhiga weeyaan wabacdaha bacdaha yaa-un baa ah muhanaa muthanaatun la laba dhibiceeye min taxtu hoos macnaahu tataxaraku watamtaddu yacnii tataxaraku gacanteeda ay dhaqdhaqaaqayso watamtaddu ay jiidmayso xaggey u jiidmaysaa ay u dhaqdhaqaaqaysaa ilaa nawaaxi saxfati xeerada dhinacyadeeda xadiidkanna marka waa soo sheegna waxaa weeyaan hadday cuntadu hal nooc tahay beriis keliya unbaa marka la cunayaa nacam ama nooc cunto a bis baa la cunayaa nacam masego oo kale ayaa la cunayaa nacam oo kale markaas qofka inuu dhinaciisa ka cuno waay qof walba nacam hadday cuntadu kala duwan tahay laakiin oo kala nooc nooc ay tahay oo adigii dhinacaagii nooc aada rabto ounan oolin meel kale waa kasoo qaadan kartaa xadiidkii anas baana cadaynayo aan sheegnay hadaaye nacam marka xadiidkan macnihiisu saas waay wacan salamata bni lakwac radia allahu canhu ana rajula ninbaa akala cinda rasuulillahi nabiga agtiisa ayuu cunay bishimaalihi bidixdiisau ku cunay faqaala waxau yihi nabigu sala allahu alayh ali wasalam kul biyamiinika warniyo midigtaada ku cun qaala waxau yihi laa astatiicu ma awoodayo ma awoodaa kibir unbuu saa uleeyahay qaala waxa uu yihi lastaacta allow aadan awoodin ilaahay kuma awoodsiiye ayuu yihi maa manacahu uma diidin ila alkibru kibir unbaa u diiday famaa rafacahaa ma koryeelin gacantiisa ilaa fiihi afkiisaba maba u koryeelinba gacantii baa ka qallashay afkiisiiba u koryeeli waaye marka sunnada nebiga oo la khilaafo madax adeyg lagula dhaqmo dhibkaanay leedahay qofka haddii la yiraha war sidaana sunnadu leedahay sidaan yeel midigtaada wax iskaga cun midigta wax ku cab inuu jees jeesa ma aha maxaa bidixda la iigu sameeyey markaad tiraa war midigta wax ku cab oo bidixdan maxaa loo sameeyey kuleeya bidixdan waxii loo sameeyey ilaa eh, nebiga kaaga aqoon badan de waxyaabaha yani liito inaa bidixda ku samaysaa loo sameeyey bidixda waxa wanaagsanna midigta inaad ku samayso haddii marka qofka mucaaradadaas oo kale sunada uu ku badiyo waxaa dhici karto <clears throat> in dhibaato ay ku dhacdo marka dadkeenan annaga ayaan fakaraynin maahane waxaa dhici karta qofkan maanta inuu diido sunnadii nebiga oo ku jees jeeso waxaa dhici karta bacda arbaciin sana gacantiisu inay qallasho oo cudur ku dhaco hadhow cudurkan maxaa u keenay maba ma ogaba waxaa dhici karto inay u keentay sunadii nebiga oo ku jaasjeesay eh, waajibkii oo yani kibir iyo jeesjees uga tegay xaaraan oo koray noloshaado dhan waxaan waa ka qeyb qaadanayaan noloshaado dhan bay la socdaan mukhaalafada aad la timaado imaa adduunyada in lagaaga abaalmariyo imaa aakhira in lagaaga abaalmariyo shayga shayga mukhaalafada ma sahlana <clears throat> hadaan ilaahay si kale kuu daynin marka rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey nahyi iska reebid layska reebay ayuu ubaab yahay cani ilqiraani labaysiga bayna tamrateyni laba timir dhexdood la labaysto oo naxwimaa iyo waxay lamida idaa akala hado idaa akala jamaacatun jamaaca hadday cunayaan oo yani maca jamaacatin oo la cunayo ilaa biidni ilaa biidni rufaqatihi dadka la socdo idinkooda mooyaane shay oo xabad xabad loo qaad qaado ayaad cunaysaan timir iyo yani ama yani eh, liin oo kale ama wixii un halaala xabad xabad leh oo kale ayaad cunaysaan <clears throat> dadkii marka way isla cunayaan jamaaca isla cunayso qof inuu laba qaata ma aha nacam ilaa inuu idin qaata ma aha nacam oo dadkii hal hal bay u qaadanaya halkaaga adna halkaaga qaado hal halkaas un uwad marka nacam ayb haddii aad laba iyo ka badan qaadanayso waa idin inaad qaadato nacam kaligaa marka hunguri qofka keligiisa oo wax walba isla raba ma fiicna nam can jabalata bni suxaymin can jabalata bni suxaymin qaala waxa uu yihi asaabanaa caamu sanatin sanad abaarteed ayaana asiibtay buu yihi asaabanaa waxaana asiibay caamu sanatin sanad ayuu caam u idaafeeyey <clears throat> yacni abaar sanadkeed waay sanada hadda abaar baa laga wadaa abaar ayaana asiibtay buu leeyahy maca bni zubayr cabdullahi bni zubayr maciisa xilliga cabdullahi bni zubayr farusiqnaa waxaa nalagu arsuqay oo naloo keenay tamran timir baa naloo keenay wa kaana cabdullahi bn cumar cabdullahi bn cumar wuxuu ahaa radia allahu canhumaa yamuru binaa inuuna soo ag maraayo walxaal naxnu anaga oo naakulu cunayno fayaquulu wuxuu dhahayay laa tuqaarinuu war laba laba ha u qaadanina fa faina anabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu nahaa waa reebay cani liqraani labalaba labalabayntu waa reebay qofku inuu labalaba timirti qaato isla xiriiriyo hal mar adi laba qaado dadkii kalena hal ay qaadanayaan uma yaquulu hadday laba laba dadku u wada qaadanayeen saas raalli iskaga yihiinna waa caadi iyadoo nacan haddaad ka badsanaysa markaasna labadii ood saddex ka dhiganaysana inaa idinka qaadato ay mar walba saas waa macnuu uma yaquulu wuxuu dhahay ilaa an yasta'dina inuu idin qaato maane alrajulu qofka akhaahu walaalkii ou ka idin qaato maani muttafaqun calayhi marka ilaa inuu qofka qofka la cunayo ka idin qaato maani waxyaabahan inaa iska fududaysanaa laga yaabaa laakiin qofka hadduu ku dhaqmo waxaan ajir unbuu ka helaya ajir un isagoo ugu dhaqmayo nebiga amarkiisa aada qaadatid nebiga amarkiisa aada qaadatid haddaa ugu dhaqanto waxaan ajar baad ka helaysaa nacam wax kaloo camal kalena ilaahay kuusii fududayna waxyaabo kaleo hadda culays kaa saaran yihiin oo daaco ah yaa ilaahay fudayd kaaga dhigayaaba nacam laakiin tii aad taqaana ood awoodeysa haddaan haddaanan ku dhaqmin hadda mid kale ilaahay nama awoodsiinayo ilaahay mid kalena mana awoodsiinayo baabu maa kiiba u baabaya caddayntiisa yaquuluhu ou dhahayo qofka yafcaluhu ou samaynayo man yakulu qofka wax cunayo walaa yashbacu aan dhargeynin wax walba shareecadu marka waad daaweysay qofka wax cunayoon dhargeynin muxuu dhahayaa isaguna taasuu u baabaya baabka can waxshiyi bni xarbin radia allahu canhu ana asxaaba rasuuli illahi sal ly slam asxaabtii rasuulka qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qaar kamida asxaabtii baa waxay dhaheen ina anaguna akulu waan cunaynaa walaa nashbacu mana dhergeyno rasuulka ilaahay xalku muxuu yahay marka qaala waxa uu yihi falacallakum waxaa laga yaabaa taftariquuna inaad kala tagtaan cuntada markaad cunaysaan ninba inuu gooni wax u cunaa laga yaabaa buu yihi falacallakum waxaa laga yaabaa taftariquuna inaad gooni gooni wax u kala cuntaan ood cuntada aydnan wax isla cunin qaaluu waxay dhaheen nacam haabay dhaheen sidaas baan yeelnay nin walbaa wixiisa u cunaa gooni u cunaa qaala waxau yihi fajtamicuu usoo kulma calaa acaamikum cuntadiina usoo kulma wadkuru isma allah ilaahay magaciisa sheega bismi llaahi dhaha yubaarik lakum alla waa idin barakaynayaa fiihi cuntadaas laba aadaab baa ku jirta marka bisinka oo soo marnayba alijtimaacu liacaam alijtimaacu cala acaam cuntada in loo soo ururo dhaqamada meelahan laga bartaa waxaa kamid a qofka inuu nin walbaa saxan gaara ah in loo keeno cuntadii meel lagu soo shuba nin walbaa saxan yaroo gooni ah halkaas marka ku shuba la yiraa oo keligiis u iska cuno waa laga fiicanya sunada nebiga waxay tahay in laysla cuno nacam <clears throat> haddii xataa aan si kale aynan noqonaynin laba xataa laba laba xataa haddii loo cuno waa barako cuntada waa ku barakoobaysaa alijtimaacu eh, cala acaam cuntadii loosoo kulmo rawahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud baa weriyey marka cuntada barakay ku yeelanaysaa cuntadii baraka ayay ku yeelanaysaa nacam xadiidku waa xadiid xasano bishawaahidihiba xasan ku yahay axaadiid fara badanna waa kusoo aroortay cuntada in laysla cuno cuntadii in laysla cuno oo hal xeera wax lagu wada cuno oo aan gooni gooni loo kala cuncunin nacam aadaab marka iyadana cuntadii aadaabteedii ka mid ah baabul amri amarkii cadayntiisii buu baab yahay bil akli lays amro cunto min jaanibi alqascati xeerada dhinaceeda laga cuno iyo wanahyi iska reebid layska reebay cadayntiisiiba ubaabaya can ilakli cunto la xaggeed layska reebo cunis min wasdihaa xeerada <coughs> min wasdihaa xeerada dhexdeeda dhexbartankeeda laga cuno layska reebo saxan baa cunto lagu keenay geeskaa laga cunaa nacam dhexda marka ilaa dhexda laga soo aada nacam ee saxankii baa cuntadii ku jirta dhexdii in laga qaato maya nacam waa nahyi iska reebid la iska reebay can ilakli cunis min wasdihaa xeerada dhexdeeda laga cuno fiihi waxaa ku sugan qowluhu sala allahu alayh ali wasalam wakul mimaa yeliika waxa kusoo xiga cun ka cun dhinaca kusoo xiga muttafaqun caleyhi kamaa sabaq wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu waxau yihi albarakatu barakada tanzilu way degaysaa wasta dacaami cuntada dhexdiisay ku degaysaa ee fakuluu cuna min labadii ah, gaararka hareeraha ka cuna agee xaggooda walaa ta'kuluu haka cuninina min wasdihi dhexdiisa haka cuninina ilaa aad marka ugu tagtaan idinka ugu dambeyntii <clears throat> rawaahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix waxaa laga qaadanaya aadaabtii kamida ah marka inaan dhexdii dhexda aan waxba laga cunin geesahaas unsaa marka looga soo wado barakaduna de waxa ay barakada ku jirtaa waxaa weeyaan de waxa cuntada barakadeeda haddii aada hesho cuntadii wanaagii ku jiray iyo khayrkii ku jiray iyo adiga inaad khayr u nashaad iyo firfircooni inaad khayrka ugu hesho iyaad helaysaa haddii kale un waxaad noqonaysaa nin un sida xoolaha camal wax iska cunay un nacan oo hadhowna meeluu shahwadiisa ku guta raadsaday oo asaga iyo xoolihii wax farqiga udhexeeya aynan jirin wacan cabdillahi bni busrin radia allahu canhu qaal kaana linabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu lahaa qascatun xeera ayuu lahaan jiray yuqaalu lahaa la yihahdo algaraa la nebigu xeera ayuu lahaan jiray algaraa la yihahdo alaabtii nebiga eh, kitaab laga qoraa jiro oo culimadii hore ay ka qoreen imaam min alaima kamid a yyaa alaabtii rasuulka wax ka qoray isxaaq bnu ismaaciil ina yihaahdaan maleynadhihi jire ayb marka shamaailka unbay kamid tahay nebiga in la barto aada loo barto weelashiisa magacyadoodii iyo de eh, waxaan soo marnaa hadda ka hor eh, eh, hashiisii baan soo marnay alcadbaa la dhihi jiray nacam dameerkiisa cufeyr baa la dhihi jiray nabiga caleyhi isalaatu wassalaam kuwaas inaad barataa kheyr noogu jira inaan barano rasuulka aan yani suna aan isaga aada u barano qofka qofka uu jecelyaha waa bartaa inta aan yacni wax kale lagu mashquuli lahayo hebel yacni hebel sida uu u labisto iyo hebel waxa uu leeyahay iyo hebel baabuurkiisa iyo hebel inta mushaara uu qaato soo ma garanin iyo hebel intii lagu soo gatay nimankan ciyaaro waxaasoo dhan waxaad moodaa yani qofkan yaa baray barayba isleedahay maam isagoo tuulo kuwa jooga waxaan aragna tuulooyinka wadanka tuulooyinka wadanka kuwa joogo oo yaqaanaan yani wax inta ka socda naam oo cayaartooyga int magaciisa inta lagu gatay iyo aada u yaqaanaan naam ma lagu kara waxaa laga yaabaa rasuulka magaciisu saddexan ma yaqaano waxaa laga yaabaa dad nimankaa inay dhex joogaan dad iyaguna yani nebigaan jecelnahay sheegayo oo aan nebigiina baraynin nacam wax kale unbaa lagu mashquulinaa nacam waxaa laga yaabaa ninkaa cumrigiisa in looga dhameeyo yani qasaa'id iyo yani waxaa inta waktiga looga dhameeyo iyo dad magacyadood iyo in magac waktiga looga dhameeyo nebigiisii ounan waxba aan laga barinba nacam nebigaa u muhiimsan in dadka la baro ilaa waa lagu dayanaa nebiga caleyhi isalaatu wasalaam qascatun yuqaalu lahaa algara la yidhaahdo yaxmiluhaa waxaa xambaaray oo qaaday arbacatu rijaalin afar nin ayaa qaadi jireen falamaa falamaa markay yacni udxiyeysteen wasajaduu wasajaduu duxaa falamaa adxaw markay barqaysteen yani ay falamaa dakhaluu duxaa waa naam adxaa ay dakhala waqta duxaa waa naam wasajaduu ay tukadeen adduxaa salaatu duxadii markay tukadeen utiya bitilka alqascati xeeradii baa la keenay yacnii waxaa ujeedaa walxaal iyada oo qad thurida fiiha lasoo maraqeeyey hariid waxaa la yihaha maraqa iyo yani hilibka iyo isku dhex jira nacam fal nacam faltafuu way yani eh, faltafuu calayha hareeraha ayay ka galeen qascadii falamaa kahuruu markay bateen jathaa rasuulullahi rasuulka waa jilba laabtay naam jahaa rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka jilbihiisiiba ku fariistay waay ta jilbihiiba dhulka dhigta ku fariistay lugihiina marka saas u taagay jilbihiiba dhulka dhigtay lugaha dambena cirbihiiba kor u taagay faqaala acraabiyu nin ree baadiyaabaa wuxuu yihi maa haadihi ljalsa fadhiga maa haadihi ljilsa habfadhigaani waa maxay hab fadhigaani waa maxay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi ina allaha alle jacalanii wuxuu iga yeelay cabdan addoon kariiman wanaagsan walam yajcalnii igama dhigin jabbaaran mid yacnii dad qasbid badan caniidan oo madax adag ilaahay igama dhigin mutakabir ilahay igama dhigin nabigu marku sidaas u fariisan jira uma qaala rasuulu lahi sal l slam rasuulka waxau yihi kuluu cuna min awaal min xawaaleyhaa dhinacyadeeda wadacuu ka taga dirwatahaa baarkeeda ka taga baarkeeda yacni dhexdeeda ka taga yubaarak la barakeeyey fiihi saga dhexdiisa rawahu abu daawuud bisnaadin jayid dirwatahaa ay aclaahaa meesheeda sare waay bikasri daali wadamihaa dirwatahaa durwatahaa labadaba waa la akriyay waaya xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya marka cuntada la fariisanayo laftirkeeda in lagu tawaaduco oo yacni kibir iyo ada meel yacni meel sareyso iyo miis kore iyo kuraas yacni fakhaamo badan oo aada loo qurqurxiyey iyo inaan la yeelin oon laga dhigin dadku hadda yani kibirku aada cunto cunista yani waxaad arkaysaa meelaha qaarkood laasiyama yani dhulalka qaar yani waddamada islaamka qaarkood waxaad arkaysaa cuntadii baa la cunayaa dadki yani miis miiskiiba miis dheer baa cuntadii lagu cunayaa kursibuu qofkii fadhiyaa ninbaa waxuu la taagan yahay cuntadii qofkaani markuu saxanka ka cuno qaado markuu saas uga qaado oo ku ridaya isna qaadou ku ridaya dad baa saa ula taagan saas mid wuxuu hayaa yani qudaar mid hilib buu saa ula taagan yahay dadkii dhammaan dadkaas waa shaqaala lagu leeyahay marka nacam sidaa unbaa lagu wadaa markaasa waxaad arkaysaa mid kale yani waxaa weeyaan dadkiibuu faraha u dhaqayaa mid kale eh, baalkii ay ku tirtirtaan meeshii ay ku ridi lahayn buu la taagan yahay nacam qashinkii qashinkiibuu saa ula taagan yahay si uu qofki ugu rido wax noocaas oo kalea nabigeenana ma samey jirin annagana inaan saas u kibirno ma ahan si kastoo lacag qofku u helo waxaa fiican inuu addoon iska noqdo mutawaadican si kastood lacag uhesha hesho addoon mutawaadican iska noqoto ood haddaad ilmahaagi la joogto ayay wax la cunto haddaad dadka yacni walaalaha muslimiinta aad wax la cunto oodan kaligaa kibir gooni meel gooniya inaadan la tegin wax yani nebiga asxaabtii wax la cunayaa oo weliba hab u fadhiyaa reebaadiyhi ou la yaabaya nacam oo maxay tahay saan fadhigan buu leeyahay nacam ou la yaabaya reebaadihi baa la yaabaya nacam ayb dadkii marka macnawiyaadkii kore yani dadkii un marka korkooda unbaa dhaldhalaalayo laakiin jirkii hoose ma leh eber waayo nacam haddii haddii qalbigeenna iyo yani hoosteenna hadday fiicnaa lahayd cadowgeeniiba waxaa dhici lahayd inuu markaa aan yani u naga heebeysa lahay lakiin wax kaa heebeysana male qalbigaaga waa kharaab ayb nacam rawahu abu daawuuda biisnaadin jayid dirwataha aclaaha bikasri dali wa baa la akriyay labadaba marka macaalushaahidku sakuluu min xawaaleyha dhinacyada ka cuna wadacuu dirwataha baabu karaahiyati baabu karaahiyati alakli muttaki'an baabu bayaani karaahiyati alakli cunistii nicidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay muttaki'an lagu cuno qofka isagoo dangiigo itikaha laba macnaa lagu macneeyo alitikaa qofku isagoo jiqilaysan xusulku meel uu ugu mudan yahay naam ayb oo barkin iyo wax lamida yani xusulkiisa marka saa ugu mudan yahay saa u jalleeco inuu wax cuno maxaa yeele waa hay-atu takabur waay waxaa kaloo lagu macneeyaa itikaah ibnulqayim isaga si kale u fasiraa oo tafsiir waxaa jira ibnulqayim uu ku macneeyo zaadulmacaadka kulley laakiin culamada badankood uma badna yacni tarabuca sidaan in wax loo cuno tarabuca nacam qofku yani marka uu ufadhiyo yani waxaan ujeedaa habka habka qofku markuu yani masaajidka fadhiyo darsi dhegeysanayo habka uu fadhiyo habkaas oo kale nacam yaa ufadhiya habkaas yani qofkii inuu yani wax u cuno asoo sidaas ah yani mutarabic asoo ah inuu wax u cunaa la diidaya ku yidhi inuu ufariista la diidi maayo <laughs> qofka u fariisan karaa laakiin inuu wax u cuno waay inuu wax u cuno asoo marka wax cunaa inuu sidaa yeelo taas waayo culamada ibnulqayim saasuu leeyahy laakin allahu aclam alitikaa luqada waxa uu ku yahay sidaas qofka inuu xusulka saas u muto oo saas wax u cuno macnahaasaana ad moodaa in loo badan yahay ayb marka badanaa nebigu marka wax cunistiisa waxay iska ahayd inuu jilbaha dhulka dhigto amase yacni uu kadalo salka intuu dhulka uga qaado oo lugaha ku fariisto salkiina marka oo kor u qaado taas marka waxay tusaysaa cajala iyo deg deg inuu marka intuu wa cuntadii yani hamigiisa cunto cun kaliya inaynan ahaynay tuseen nacam oo hawl kale iyo dano kale ay ka dhacaan waa bikhilaafi dadka ayagu saddex saac afar saac wax iska cuno meesha iska fadhiya can abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi radia allahu canhu wahbi bni cabdillaahi suwaa-i weeyaan radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yihi laa aakulu aniga cuni maayo mutaki anoo dangiigo rawaahu lbukhaariyu qaala alkhaaabiyu waxau yihi almutaki-u hunaa mutaki-a meeshan waxaa layihaha huwa aljaalisu mid ka fadhiyo muctamidan isagoo cuskan calaa widaa-in barkin taxtahu hoostiisa ah barkin isagoo cuskanoo yacnii xusulka uu u mudan yahay qaala wa araada wuxuu doona anahu laa yaqcudu ma fariisanayo cala alwiqaa'i yacni gogol ku fariisan maayo walwasaaidi barkimo ku fariisan maayo ka ficli man qof <clears throat> ficilkiis oo kale yuriidu doonayo alikhaara badsasho min adacaami u badsado yani qofku markuu cunayo waxaa kaloo la layiri eh, barkin sareyso kale inuu qaato fari ku fariisto barkintaas eh, marka wax cunayo so barkin dhulka ka sareyso oo inuu wax ku cuno ma ahano maxaa yeele waxay noqonaysaa yani qof inuu cunto badan cuno uun iska hamigiisa ay sidaas un keliya cunto cun un ay tahay bal yaqcudu waa fariisanayaa mustawfizan laa mustawdian ayb bal yaqcudu waa fariisanayaa mustawfizan isagoo yani degdegaayo sidii wax degdegaayo kale ah laa mustawdian isagoo yani barkimaysanayoo kale aan ahayn oo yani meesha inuu iskaga nagaado aan rabin wayakulu waa cunayaa marka bulqatan ayuu cunayaa wax ku filan bulqadu waa qofka wax ku filan waa naam calooshii buuxsamin waxn ku filan buu cunayaa naam ayb wayakulu waa cunayaa bulqatan buu cunayaa hada kalaamu lkhadaabiyi weeyaan khaaabi hadalkiisa mutaki-an marka waa maxay qofkaasoo barkin ku xusulaysan oo ku dangiigo inuuna wax cunin amase sideedaba barkimo dhaadheer oo yacni qurux badanoo inuunan mark markuu cunayo unan ku fariisanin Eh, bal marmaxaa loo diidaya waxaa loo diidayaa qofku hadduu barkin iyo dhigto waa nin mud saacado badan inuu fadhiyo rabo ee eh, cuntadana see loo cunaa marka in sidii wax degdegayo kale in cunta say ku say ku noqon kartaa fadhi yaroo iska ciriiri camal intaad fadhiisato waxaad intaad iska cunto hore a ka kacdo wa ashaara hayruhu heyrkii wuxuu ishaaray ilaa ana almutakia mutakia huwa almaa waa midka qallooco calaa janbihi dhinaciisa u qallooco laba tafsiir buu halkan ku sheegay marka mid tafsiirka kood mutaki-an ah waxaa weeyaan qofku inuu isagoo barkin ku fadhiyo inuu wax cuno waxaaladan marka fadhi carbeedada iyo soo gelayan barkimo dhaadheer dhulka dhulka xoogaa ka kacsan wa iyadoo qofka ku fadhiyo hoos inuu uga degaa fiican oo markaa salka dhulka dhigto ama salka uu dhulka ka qaato xoogaa markau cunan iskaga taga ama meel kale ka fariistan waxaa kaloo iyada lagu macneeyey macnaha kale isagoo dhinac dhinac u jiifo inuuna waxba cunin dhinac dhinac isagoo u jiifo wacan anasin radia allahu canhu qaal ra-aytu rasuula baan arkay sala allahu alayh waali wasalam jaalisan isaga oo fadhiyo ayaan arkay muqciyan isaga oo yacni eh, salka dhulka kaka qaaday muqciyan isagoo iqcaa u fadhiya iqcaagu waxaa weeyaan jilibkiiba jilbihiiba dhulka dhigtay cirbihiisuu ku fadhiyaa cirbihii ayuu ku fadhiyaa muuqciyan yakulu isaga oo cunaya tamran timir cunaya amase wa waxaa weeyaan e, yani salkiisii baridii e, yani salki inuu dhulka ku dhajiyo labadii lugoodna uu iska taagto jilbihii marka ay kor jiraan muuqciyan saana lagu macneeya e, saas macnahaas ujeedaa raaytu rasuul allahi baan arkay sala allahu alayh ali wasalam jaalisan isagoo fadhiya muuqciyan isaga oo salkii dhulka ku haayo lugtiina lugihiina marka lugihiisii cagihiisii yani dhulka ay yaalaan oo jilbihu marka ay kor u taagan yihiin yaakulu tamran oo timir cunaayo marka rawaahu muslim almuqciy almuqci huwa aladii waa midka yulsiqu alyatayhi labadiisa bari dhulka ku bilardi dhulka ku dhejinayo wayansibu taagaayo saaqeyhi labadiisa eh, lugtiisana taagaya shanshada shanshadiisana kor u taagayo baabu istixbaabi lakli bihalaathi asaabica baabu istixbaabi lakli cunis sunanimadeed ayuu u baab yahay maxaa bihalaathi asaabica saddex farood wax lagu cuno saddex farood in wax lagu cuno suulkii iyo labadaas isku xigto waistixbaabi lacqi lasaabici farihii yacni leefitaankooda sunanimadeeda farihi in la leefo wa karaahati masxihaa masixitaankeeda oo la masaxaa nicid la nacay qabla lacqihaa inta aan la leefin ka hor gacantii in layska tirtiro iyadoo la leefin ka hor waistixbaabi lacqi lqascati xeeradii leefitaankeeda sunanimadeedii ama murdinteedii la murdiye markaa wa akhdi luqmati luqmadi in la qaato allatii luqmadaas oo tasqud u dhacaysa minhu isaga ka dhacayso luqmada kaa dhacdana inaad qaadato marka horena meel fiican munaasaba inaad wax ku cunto wa aklihaa cunisteeda la cuno markaa wa masxihaa masixitaankeeda bacda lacqi yani leefitaanka ka gadaale oo wamasahaa masixitaankeeda gacantii in lagu masaxo bacda lacqi leefitaanka kadib bisaacidi lagu masaxo saacidka xooga meeshaas waa saacidka walqadami iyo gomadaha lagu masaxo cagaha waayriha eyrkeed lagu masaxo ayb intaan oo dhan sunanimadeediiba ubaabyahay marka yani qofku farahii inuu wax ku cuno oo saddex farood oo wax ku cuno waa sunnadii ayb inuu marka maalan yani aalad ma isticmaali karaa midi iyo wax lamida oo kale iyo waa isticmaali karaa dabcan nebigu waa isticmaalay hilibka inuu midi ku gooye iyo yani xadiis bukhaari kusugan iyo saa soo ahaa laakiin sida qaalibkaa tan waa saana badnayd can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yihi idaa akala axadukum midkiin hadduu cunayo dacaaman cunto falaa yamsax asaabicahu farihiisa ayaanu masixin xataa yalcaqahaa ilaa uu ka leefo aw amase yulciqahaa ou leefiyo yulciqahaa culamada marka waxay yihahdaan waxuu leefin karaa ilmihiisa oo kale nacam oo iyagu iyo xaaskiisa iyo kale oon iyagu ka ashashaynin nacam laakiin qof kaloo isaga lamida inuu yihaahdo farahaygi leef taas waxaa weye iyadaanba aadaab ahayn laftirkeeda waaya nacam ow yulciqaha marka macnaheedu waa taas ah. muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyeen marka maclushaahidka baabkii waa isku baab can kacbi bni malikin radia allahu canhu qaal ra-aytu rasuula allahi baan arkay sala allahu alayh wali wasalam yakul isagoo cunayo ayb isagoo cunayaan arkay bihalaathi asaabica ku cunayo saddex farood isagoo ku cunayo fa faraqa haddii uu dhameeya laciqahaa waa leefaaye nabiga sala allahu alayh wali wasalam marka saddex farood isagao wax ku cunaya saddexda farood marka waa suulka labadaas faroodo qof wax ku cunaya marka gacanta dhammaanteed ma aha rawaahu muslim wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka amara wuxuu amray bilacqi lasaabici faraha in la leefo wa saxfati xerada in la leefo wa qaala waxau yihi inakum idinku laa tadruuna garan maysaan fii ayi dacaamikum cuntadiina tee aho albaraka albarakatu barakada ay ku jirto cuntadiina midda ay barakada idinkugu jirto ma ogidiin marka meel walba leefa oo cuno rawaahu muslim wa canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam qaal idaa waqacat haddii ay dhacdo luqmatu axadikum midkiin luqmadiisa falyaakhudhaa ha qaado falyumid ha zuuliyo maa kii ha ka zuuliyo kaana ahaaday bihaa iyada oo min adan wasaq ah waliya'kulhaa ha cuno dabadeedna walaa yadacha yaanu uga tegin lishaydaani shaydaan yaanu uga tegin yani marka hore meel xoogaa nadiifo iska fiican inta wax ku cuno wixii ka dhacan ha qaato ha cuno markaasna walyaakulhaa ha cuno walaa yadacha lishayaan yaanu uga tegin walaa yamsax yadahu gacantiisa yaanu masixin bilmindiili fasaleti yaanu ku masixin ama wixii la macno ah nacam wixii la macno nacam ee gacmaha lagu tirtirto xataa yalcaqa asaabicahu ilaa farihiisa ou kaleefo fa inahu maxaa yeelay isagu laa yadri isagu laa yadri ma oga fii ayi acaamihi cuntadiisa kii oo albarakatu ay ku sugan tahay rawaahu muslim wacanhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal ina shaydaana shaydaanka yaxduru axadakum midkiin ayuu u imaanayaa cinda kulli shayin shay dhammaantiis agtiisa oo min shanihi shanigiisa kamida shaydaanka shay kastoo shanigaaga kamida waa kugu imaanaya salaaddaa tukanaysa waa ku imaanaya xadiidkii wato ahaa haddii la aadaano waa cararayaa markuu aadaanka dhamaada soo laabanaya haddii la aqimo waa cararayaa iqaamada markay dhammaato waa imaanayaa ilaa midkiin qalbigiisa uu ka geliyo wax uunan awalba xasuusnayn banaaee uu markaa xusuusiyo shaydaankii cinda aljimaac qofku xaaskiisa marka uu tegaayo waa u imaanayaa shaydaankii wuxuu u imaanayaa yani xaalad allaale xaalad kasta nacam sida xadiidkan uu tilmaamayo cuntada markaad cunaysa waa kuu imaanaya markaad hurdaysa waa kuu imaanaya hadda maxaa u baahan tahay marka adiga waxaa u baahan tahay xirsixir nacam xirsixirka marka maxaa lagu xirsixirana adkaarta nebiga caleyh isalaatu wasalaam iyo waxa uu yiraahdo nacam nebiga yani dadku waa laba qaybood yani dadna waxaa weyan wax adkaaraba maba akristaanba nacam ayagii kuwaas ada marka waxaa weya shaydaankiibaa ku tasa ayaa ayaa shaydaankii ayaa marka ku tasalludayo kuwaas waxaa dhacaysa marka qalbigiiba u fariisanaya ilmihiiba la wadaagaya wastafsiis man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi lamwaali walwlaadi shaydaan la wadaagaa la yidhi ilmaha iyo maalka maalkiibuu kula wadaagaya ilmihii hadduu kula wadaago marka maxay noqonayan ilmahaas marka nacam ilmo aan faa-iida adigina ku dheefsan maysid mujtamacana waa dhibayaa nacam abaadha dhibkooda gudaha iyo dibaddaba laga arkaya nacam ayb allahu lmustacaan marka qofka saa darteed marka marku xaaskiisa u tagayo bismi illaahi inuu yiha allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa razaqtana gurigiisa markuu galayo bismi illaahi cuntada markuu cunayo bismi illaahi marku seexanayo aayatulkursigi iyo qul acuudu bilfalq qul acuudu binaas qul huwallah waxaad saddex saddex jeer ismarmariyo qofka dadna waxaa weeyaan wax waa akhristaan laakiin waxay akhristaan baa wax aan jirinay akristaan nacam wax aan jirinay akristaan nacam dadka caamada masaakiin waayo waxay leeyihin ciddii haloo xirsi xiro nin baa u imaanaya wax aan loo dirsanin bau akrinayaa oon sunna kusoo aroorin ciddii mana u xirsi xirna xoolihiina waa ka dhamaadeen xoolihiina waa ka dhamaadeen wax xirsi xiranna ma jiro marka qofka isaga waxaa laga rabaa inuu asaga barto adkaartan horta inuu asagii bartay markaas oo akristaa laga rabaa ah, shaydaan wallaan laga badbaadeynin adkaarta nebigun baa looga badbaadaa naam wax aan ahayn ma looga badbaadi karo qofku marka maalinku adkaarta ka tago adiga laftirkaaga fiir haddaa adkaarta laazimi jirta subaxa iyo tan galabtii iyo maalinkaad adkaarta ka tagto waxaa laga yaabaa in marka xifdigii iyo in xifdigii aada waaysaa dhici karta nacam musiibe iyo dhib marka uu kugu yimaado marka adkaarta inaan laga tegin oo tan galabtii iyo tan subixi iyo lagu dadaala iyo midda salaadaha ka dambaysa iyo midda munaasabaadka kuwa kusoo arooray dhammaantood marka ina shaydaana shaydaanku marka nabigaa marka wuxuu kutusaya ina shaydaana shaydaanku yaxduru axadu axadakum midkiinba u imaanaya cinda kuli shayin wax kasta agtiisa oo min shanihi kamid a ah shanigiisa xataa yaxdurahu ilaa u imaado cinda dacaamihi cuntadiisa agteeda faidaa saqadad hadday dhacdo luqmatu axadikum midkiin luqmadiisa falyaakhudhaa ha qaato falyumid ha zuuliya maa wixii kaana ahaaday bihaa ay fiihaa iyada dhexdeeda oo min adan wasaqa ama calayha iyada korkeeda min adan wasaqa ha zuuliya uma liyakulhaa ha cuno walaa yadacha ayaan uga tegin lishaydaani shaydaan faidaa faraqa haddii uu dhammeeyo falyalcaq asaabicahu farihiisa ha leefo fainahu isagu laa yadrii ma oga fii ayi dacaamihi cuntadiisa tii aho takuunu lbarakatu barakada ay ku jirto rawaahu muslim ayb wacan anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa akala طacaaman cunto hadduu cunaayo laciqa asaabicahu thalaatha asaabicdiisa farihiisa saddexda ah ayuu nuugayey ee uu dhuuqayey ama uu leefayey wa qaala waxa uu yihi idaa saqadat luqmatu axadikum midkiin luqmadiisa hadday dhacdo falyakhudhaa ha qaato walyumid ha zuuliyo canhaa iyada xaggeeda aladaa ha ka zuuliyo wasaqda waliyakulhaa ha cuno walaa yadacaa lishaydaani younan uga tegin wa amaranaa wuxuuna amray an nasluta inaan murdino alqascata xeerada wa amaranaa wuxuuna faray an nasluta yani inaan murdisano oo aan yani tirno xeerada aan soo tirno gacanteena aan saafarta murdino uga tirno alqascata xeerada wa qaala waxau yihi inakum idinku laa tadruuna ma garanaysaan fii ayi acaamikum lbaraka cuntadiina tee ahoo ay ku sugan tahay barakada rawaahu muslim an can saciid bn alxaaris anahu sa'la jaabiran jaabir buu su-aalay radia allahu canhu can ilwuduui weyse qaadkiiba wax ka weydiiyey maxaa laga weysaysanaa mimaa masat innaar wax dab galo cuntadii dab lagu kariyo ka weyse qaadashada laga weyse qaataa la weydiiyey oo wixii dab lagu kariyo ma laga weysaysanaa baa la haddii la cuno fa qaala wuxuu yihi laa maya qad kunaa waxaanu ahayn zaman nabiy sala llahu marka laa maya huu yiri arrintan marka waxay ahayd xoogaa waxaa yar in la bayaaniye u baahan tahayo xukunka awel waxaa jiri jiray wixii dab galo oo cunto lagu kariyo waxa yani cuntadii dab lagu kariyo in laga weyse qaato qofka hadduu cuno cunto dab lagu kariyo waa ka weyseysanaya noocay doonaysaba ha ahaato xukunkaanaa jiri jiray markii dambena waa la nasakhay markii dambena waa la nasakhay oo dadkii waa laga ruqseeyey weysadii hilibka geela asaga maku jiraa marka kuwaas ma ku jira kuwaas isaga nacam inuunan ku jirin waxaa ku tusaayo hilibka geela in laga weyse qaatay nebigu wuxuu amray markaas kadibba markaa kadib bouba amrayba waxaana ku tusaayo isku hal xadiidaa nebiga waxaa lagu weydiiyey anatawada-u min luxuumi alghanam hilibka ariga ee dabka lagu kariyay haddaan cunno ma ka weysaysanayna baa la yiri hilib ari ma ka weysaysanaa markaasuu nabiga wuxuu yii inshita haddaad doonto ka weyse qaado yiri haddaad doontana ka weysaysanin soo uma jeedid markaas hilibkii ariga lagama weyseysana se waajib maaha in laga weyse qaato weysada ma guriye anatawada-u min luxuumi libil hilibka geela maka weyse qaadanaa ayaa qaala nacam buu yihi nabiga sal l slam arigii iyo geelii buu kala farqiyey marka arinku ma ahan wixii dab lagu kariyey iyo waxaan lagu karinin ma ahan hilibka geela hilib geel ahaanu marka alaga weyseysana xaaraam waayna ogow ogowna xaaraam iyo weyseqaad labay kala tahay naam ha isdhex gelinin naam oo hadda yani hurdada xaaraan maha waana laga weyse qaataa naam soo ma qofka haddaa iska saa xataa adiga hadda waa ka weyseysanaysaa hadha hadii lagu yiraha war hurdada waa laga weyseystaa hurdadiiba u xarimay haddii la dhaho kawaran naam waa khalad wahay naam waaas midda kale hilibka geela amaruu nabigu wuxuu yihi tawada-uu min luxuumi libil xadiis ibnu maaja oo saxiix ah imaamu nawowina kitaabka majmuuca wuxuu ku sheegay min xayu iyo saxiix muslimka sharaxiisa xagga daliilka waxaa xoog badan buu in laga weyse qaato waa alimaamu nawowi raximahullah amaa madhabka waxau qabaa inaan laga weyse qaadanayn madhabku saasuu qabaa laakiin wuxuu yihi min xayu daliilu xagga daliilka waxaa raajixa in laga weyse qaato qofkii marka cunaa inuu ka weyseysta weeyaan tan iyo taas marka isku baab ma aha sidaa u garo qad kunaa waxaanu ahayn buu yidhi fii zamani nabiy sala allahu alayh wali wasalam xilligii nebiga laa najidu inaanan helaynin midla dalika kaagaas oo kaleo min adacaami cunto ah ilaa qaliilan cunto dab lagu soo bisleeyo lagu kariyey xilliga rasuulka maba heli jirin buu yihi inta badan ilaa qaliilan wax yar marmar un maahan ayaan heli jirnay fa idaa naxnu wajadnaahu haddii aan helno lam yakun lanaa manaadiilu haddaan helnona lam yakun lanaa anagu nooma aynan sugnaanin ma aanan haysan jirin manaadiilu fasilatiyaal ama tiishuuyaal la yskaga tirtiro ilaa fanaa yacni kafafkeenna ma ahane calaacalaheenna kore ma inaan iska marmarino wasawaacidanaa iyo xooggeenna meeshaas yani inaan marino ma ahane wa aqdaamana iyo gomadaheenna inaan ku tirtirno uma nusallii waa tukanayna walaa natawada mana weyse qaadan jirin rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey baabu takhiiri lydi gacmihii badinteedii cala acaami lagu badiyo acaamkii in lagu badiyo korkiisa cuntada in lagu badiyo gacmaha lagu badiyo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi dacaamu lithnayni laba cuntadooda kaafi thalaathati saddex kii ku filan waay laba cuntadii loogu talagalay saddex ku filan waay wa dacaamu thalaathati saddex cuntadoodana kaafi larbacati afar midkii ku filan waay muttafaqun caleyhi mar gacmaha in loo badiyo waay hal hadday cunto is laba hadday cunto iskugu talagasho mid saddexaad markaale gacantana lasoo geliy in la yirahdo ayb ayaga cuntadoodii bayna ka hadlayaan ogowna con ayaga cuntadoodii yarayd laba nin cuntadooda mid saddexaad oo la geli karin nacam annaga teenna marka hore labada labada cuntadooda yaa asalka afar ama shan ayaaba yacni yay ku filan tahay yacni ku filan tahay yaanan dhehina afar ama shanaa ku dhargeysaba nacam hada kufilnaansho maxay noqona kasii badan wacan jaabirin radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigaan maqlay oo dhahayo dacaamulwaaxidi mid cuntadiis yakfi lithnayni labay kufilaba waa ku filnaanaya wa dacaamu lithnayni laba cuntadoodna yakfi larbaca afarkii uu ku filan yahay wa dacaamu larbacati afar cuntadoodana yakfi thamaaniya sideed waa ku filnaanaya rawaahu muslim ayb baabu adabi shurbi cabitaankii aadaabtiisiiba u baab yahay habkii wax loo cabaayey cuntadiibuu soo ka baxay aadaabtii cabitaanka wa istixbaabi tanafusi neefsashadii sunanimadeeda halaatan saddex jeer loo neefsado saddex jeer inuu qof marka u neefsado weelka banaankiisuu ku neefsanayaa saddex jeer baanu ayuuna neefsanayaa waayahay waistixbaabu tanafusi neefsigii neefsashadii sunanimadeedii halaatan saddex jeer la neefsado khaarijal inaa weelka banaankiisa lagu neefsado oo weelka dhexdiisa aan lagu neefsanin wa karaahati tanafusi ayuu ubaab yahay neefsashadii karaahadeedii caddaynteediiba ubaab yahay fil inaa weelka dhexdiisa lagu neefsado waistixbaabi idaarati linaai i weelkii wareejintiisii calal aymani midigta laga wareejiyo fal ayman midigta loo wareejiyo midigta laga wado bacda almubtadi kan lagu bilaa kan yani bilaabay ka gadaale cabitaanka marka la keeno masaladu waxay tahay meeshii laga bilaabay unbaa midig laga wadaa nacam meeshii laga bilaabay qofku markuu cabo midig baa laga wadaa markaas kadib amaa marka ugu horeysa oo cabitaankii la keeno xaggee laga bilaaba meeshuu doono ka bilaabi karaa qofku marka nacam maalan haddii nin weyn oo kale oo meeshii fadhiyo kale sini iyo da- lagu ixtiraamayo kale asagii baa lagu bilaabi karaa oo dad badan meesha ay fadhiyaan dhaxdiioo kale u fadhiyaa cabitaankii baad wadaa adiga isagii waa ku bilaabi kartaa laakiin markuu isaga cabo bidix in laga soo wareejiye maan midig in laga wareejiyey noqona laakiin markau qofka keenaya midig ka bilaaw midig ka bilaaw dadku saas iska dhahan midigta ka bilaaw meesha meeshaa rabtaa ka bilaabi kartaa hadhow unbaa midig laga sii wadaa hadhow hadhow ayaa midigtii laga sii wadayaa can anasin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalama kaana wuxuu ahaa yatanafasu inuu neefsanayo fi sharaabi cabitaanka uu u neefsanayo halaatan saddex jeer muttafaqun calayhi yacnii yatanafasu waa neefsanaya khaarij al weelka banaankiisa wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama laa tashrabuu ha cabinina waaxidan hal mar ka shurbi lbaciiri ratiga cabidiisa oo kale hal mar yani cabitaanka qab ha isku siinina waa yani tartiib u caba weeyaan oo yani banaanka cab banaanka gey cab banaanka gey neefso cab banaanka gey tartiibtaa u cabna waxaa dhici karta marka haddaad sidaas waxba cabto caafimaadkaagi <clears throat> caafimaadkaagina inay wax u dhinto kaba waxaana kaba sii daranba sunadii nebigaad khilaafaysaa banaan nebigu waxaan anaga noo dan ahayn ma noo sheegayn laa tashrabuu ha cabinina waaxidan hal mar ha cabinina ka shurbi lbaciiri kamaa yashrabu lbaciir yani ratiga sida u ufuuqsado biyaha oo kale sidaa ha ufuuqsanina walaakin ishrabuu caba mathnaa laba labo wa wathulaatha saddex saddex cab laba jeer ka dhig cabitaankii ama saddex jeer ka dhig ama ka badanba ka dhig wasamuu magacaaba idaa antum idaa haddii antum idinku sharibtum aada cabaysaan haddaa cabaysaana bismi illaahi dhaha waxmaduu ammaana ilaahay mahadiya idaa antum rafactum haddii aada kor yeeshaan weelkii cabitaanka hadaad dhamaysataan oad iska soo qaadaanna alxamdulilah dhaha rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan mar kasta marka waxaa la dhahaya oo lacabaa bismi illaah hadana qofku markau iska dhiga alxamdu marka labaad bismillah illah miyuu dhahaya saa waa la yiri culamada qaar waa dheheen saas nacam qofka hadduu sameyn wax dhibaataa ma laha nacam taas sida kalena waa waa iska oo hal mar bismi illah inaad tiraahd markaad dhamaysan alxamdulilah dhahay rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu ayuu yihi tirmidi xadiidka sanadkiisa yani eh, nam xadiidkan dambe isaga marka eh, tirmidi waa xasaniyey eh, sanadkiisa yaziid bnu sinaan ayaa ku jira abu farwa aruhawi waana daciif sheekiisa isaga uu ka warinana waa majhuul xaafid ibn xajarna fatxiga waa ku daciifiyey dacfi baa ku jira xadiidka wacan abi qataadata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali w slam nahaa wou reeba an yutanafasa in lagu neefsado fi linaai weelka dhexdiisa muttafaqun caleyh yacni yutanafasu fii nafsi linaai weelka naftiisa in lagu neefsado ayuu reebay oo weelkii saa intaad usoo qabato aa ku neefsato marka adoo wax kacabaya dhana neeftaadii aad dib u geliso wacan anasin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alay ali wasalam rasuulka utiya bilabanin caano ayaa loo keenay qad shiiba caanahaas oo qad shiiba lagu dheehay bimaa in biyo lagu barxay caano biyo lagu barxay ayaa loo keenay wacan yamiinihi midigtiisana acraabiyun nin reebaadiya ahaa wa can yasaarihi bidixdiisana abuubakrin baa ahaa radia allahu canhu midigtii reebaadiyaa fadhiya bidixdiina abuubakar baa joogay fa shariba nabigii waa cabay uma acda alacraabiya reebaadiyihii buu siiyey marka in midigta laga wadaa sunno ah ilaane wa qaala waxau uu yihi alaymanu falayman alaymanu midigta falaymanu midigta midig kasii wada marka abuubakar waa ugu dambeynaya marka soo magarani marka sunadii waa saan marka sunadii qofku sida sunadii baa la raacaya wacan sahl bni sacdin qawluhu mutafaqu caleyhi qowluhu shiiba ay khulida lagu dheehay wacan sahl bni sacdin radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu utiya bisharaabin sharaab baa loo keenay fashariba minhu waa ka cabay wacan yamiinihi midigtiisana ghulaamun baa ahaa wiil yar wacan yasaarihi bidixdiisana ashyaakhun odayaal ayaa joogay faqaala lilgulaami wiilkii yaraaba wuxuu ku yidhi ata'danu lii ma ii idmaysaa an ucdiya inaan siiyo haa-ulaa'i kuwan wiilkii yaraa midigtii jiray wuxuu ku yidhi ma ii idmaysaa odayaalkan inaan siiyo kaa hormariyo halkan marka maxaa laga qaadana xaq uu leeyahay waa qofka waa dhihi karaa aniga waa ka tanaasulay xaqaygiiy qofka bidixda jira iska sii haddii u siiyan haddii saa lagu siiyana way banaan tahay illa waaka nebigu hadda u sidaa dhahayeen faqaala lilgulaami ataadanu lii an ucdiya haa-ulaai faqaala algulaamu wiilkii wuxuu yihi laa maya buu yidhi wallahi baan ku dhaartay siin maayo laa uuhiru ma u dooraayo binasiibi aniga nasiibkayga minka adiga iga kaa soo gaaray axadan qofna ma siinaayo haddii nebigiiba rabaa inuu barakaysta ma ogtahay marka wuxuu leeyay nasiibkii aniga iga kaa soo gaaray adiga cid ma siinaayo aniga fatallahu nabiga gacanta fatallahu rasuul llahi sal ly slam rasuulkii gacanta ayuu geliyey waalkifiyey fatallahu waa u geliyey waa dhigay yani rasuulullahi sal l slam rasuulkii yani weelkiibau dhigay fii yadihi gacantiisa u geliyey wiilkaabuu gacantiisa u geliyey ibnu cabaas baun ahaa wiilka muttafaqun calayhi qowluhu tallahu ay wadacahu wahada lghulaamuna huwa bnu cabaasin weya radia allahu canhu marka ibnu cabaas fiqigiisay kutuseen yani si u fahmaayo waxa isaga yani waxyaabaha qof kale loo doori karo waxaan qofkaan loo doori karin uu fahamsanay naxon say lafjirkiisa iskama waxaan iskama sameynaya naxon ayb baabu karaahati shurbi min fami lqirbati wanaxwiha ayb baabu karaahati shurbi cabitaankii cid la nacay ayuu u baabaya caddayntiisa min fami lqirbati laga cabo qirbada qarbadka ama sibraarka afkiisa laga cabo wanaxwihaa iyo wixii lamida sibraar waalweyna biyo ku jiraan afkii inaad marka gashata adiga nacam waaya wabaya wa bayaani anahu yocadayn nacam ayb wa bayaani anahu yocadayn la cadaynayo anahu karaahatu tanziihin karaahatu tanziih inay tahay laa taxriim karaahatu taxriim inaynan ahayn yani halkan laba waxbuu ku sheegay weelasha waaweyn ee dadka yani biyaha badan ay ku jiraan oo kale qofku marka wax kacdo inuu weel yar ku shubto saas aynuunan sibraarkii oo kale ama weelkii weyne inuusa afka iska gashanin iyo wixii lamida iyo caddayn la caddaynaya arrintaas karaahada la karaahaystay waa karaahatu tanziih karaahatu tanziih waxaa la yidhaha dembi ma aha waa laga fiican yahay lakin taxriim iyo xaaraam ma aha macnaha <coughs> sidaana wuxuu uleeyahay wuxuu keeni doonaa inuu nebiga sameeyeyba sala allahu alayh ali wasalam marka fii bacdi almaraad waa iska banaantay hadday xaalad keento xaalad hadday keento waa la iska samayn karaa laakiin caada laga dhigta ma <clears throat> an abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa reebay can ikhtinaathi alaskiyati sibraarada jebin afjebinteeda can ikhtinaai alaskiyati mhm. sibraarada yani waxaa weeyaan afjebintooda ama yani sibraarada jalleecintooda waa reebay sibraarada jalleecintoodu reebay sibraarkiio meel suran afki inta laga furo saa loosoo jaleecsado afkiisii laga cabo waa reebay nabiga sal an tugsara in la jabiye afwaaha afkeeda xarigii uu ku xirnayo kale laga furo ama haddii uu dabool ku daboolnayo kale daboolka insaa inta looga soo furo lasoo jalleeciyo marka afka loo dhigto waa reebay manaa wayushraba markaa laga cabo minhaa sibraarka xaggiisa laga cabo waa reebay nabiga muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu lahi sal l ly slam nabigu wuxuu reebay an yushraba in la cabo min fi siqaai sibraarka afkiisa in laga cabo aw alqirbati ama qarbadka waa isku macno aw isiqaai ama weelasha wax lagu shubo biyaha iyo waxyaabaa lagu shubto muttafaqun caleyhi wacan ummi thaabitin kabshata binti thaabitin ukti xasaan ibni thaabit ahayd shaacirkii nabiga walaashiis ahayd radia allahu canhu wa canhaa qaalat waxa ay tiri dakala calaya rasuulullahi baa iisoo galay sala allahu alayh waali wasalam fashariba shariba wou cabay min fii qirbatin qarbad afkiisa uu ka cabay sibraar afkiisa ayuu ka cabay mucallaqatin sibraarkaas oo mucallaqatin mid la suray ah qaa'iman isagoo taaganba weliba cabay laba sunna ah, waxbaa laga qaadan istaag in wax lagu cabi karo ay banaan tahay yani min xayu ljawaas waay xagga banaanaanshada waa banaan tahay sunnada laakiin iyo fadli iyo afdalka iyo aadaabta waa maxay fadhi in lagu cabo marka karaahatu tanziih baa ku jira markaan gaarnaana ka hadli doonaa culamada qaar waxay leeyihiin istaag in wax lagu cabaa waaba xaaraanba maxaa yeele xadiid waxaa soo arooray leeyihiin nin baa istaag wax ku cabay markaasuu nabigu wuxuu yihi qi qi war ismataji ismataji naam riwaayo kale waxaa zajara rasuul sal ly slam nebigu wuxuu canaantay yani yani shurbi qaa'iman istaagi wax lagu cabo canaan wax weyn waaye dheheen nacam shay waa laga fiican yahay iska ah ma ahan axaadiistan sida eeleysaana la yidhi marka nacam inuu nebigu istaag wax ka cabay nebigu inuu istaag wax ku cabay yaa sugnaatay biyihii zamzamka ah istaag inuu ku cabay waxay culamada marka ku jamceen laba jamcin qaar waxay leeyihin ku-cabidda uu istaaga wax ku cabay nebiga dadka wuxuu tusaayo waxaan inay u banaan tahay xaaraam aysan ka ahayn fii xaqihi isaga xataa karaaha kama ah marka nebiga sababtoo ah yaa dadka u bayaaninaya dus asaga sameyn lahayn sidaa karaaha kama ah marka taas waa mid waxay leeyihiin marka nebigu wuxuu istaaga ugu cabay inuu dadka tuso waxaan inay banaan yihiin fadhiga wuxuu u daa'imay oo u badnaa ama oo u amrayna waxay ahayd fadhiga inay yani fa afdal inuu yahay fadhiga wax lagu cabo qaar culamada kamid ah waxay ku jamciyeen waxay tahay istaag nebigu wuxuu ku cabay asalku waa xaaraam laakiin mararkan aada keenaysaan ood sheegaysaan ay leeyihin nebigu istaag ba wax ku cabay waa mar ay xaaje iyo daruuro keentay meeshii baaba cariiri ah maalan biyi zamzamka hadda istaag inaad ku cabtaa ku qasbantaha meelaad fariisata maya meel la fariistaa ku taalna ah ma leh taasoo kale xaajaa keentay kanoo kale xaajaa keentay sababtoo sibraarkaani meel buu ayuu kor ayuu ku xiran yahay nacam int hadduu fariista ma ma ma gaari karaba qofkii nacam marka amase meesha ayaa meel la fariista maba laho ama meeshiibaa wasaqa ah maalan ma la fariisan karo xaalaadkaasoo kale istaag wax waa ku cabi kartaa asalku laakiin inaad istaag wax ku cabin waa asalku saas waa inaan istaag wax lagu cabin waaye faqumtu waan istaagay buu yidhi ilaa fiiha afkeedaan u istaagay haweentii baa tiri meeshii nebigu oo wax ka cabay sibraarka afkiisii nebigu suu kama cabin faqumtu waan istaagay ilaa fiihaa sibraarkii weelkii afkiisii baan u kacay faqadactuhu waan gooyey meeshaas ayb meelay dhigatay marka nabiga yani raadkiisii bay barakeysanaysaa nacam ayb marka nebiguna horaan usoo sheegnay dhididkiisa iyo candhuuftiisa iyo timihiisa iyo raadkiisa nebiga waa la barakaysan jiray nacam cidaan nebiga ahaynna arrintaa iyadaa ma laha nacam maxaa yeeley asxaabu rasuulilaahi baa sidaa u fahamtay nacam oo nebigu markuu dhintay ka gadaale abuubakar baa dadkii ugu fadli badnaa wax abuubakar candhuuftiisa ismarmariye ma hayno meel uu wax ka cabay qof goostay ma hayno meeshaas ha noo joogto marka nacam waxaan leenaha marka intii asxaabta ay u joogtay oo nebiga ahayd annaguna ha noo joogto naam ahayd faqumtu ilayha ilaa fiiha baan u kacay faqadactuhu waan jaray rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiixun qof baa marka waxaa laga yaaba xadiidtan buu soo jamcinaya tabarugiibaan wax ka qoraa buu leeyahay nacam in la barakaysan karo saalixiinta iyo awliyada iyo axaadiidtan buu qorayaa markau keenan axaadiidta anaga nebiga iskuma haysanee nin awliyaa waa kuwaan asxaabtiiya keen abubakar la barakaysan oo keen oo asxaabtu ay barakaysteen candhuuftiisii qaateeno ismarmariyeen cumar keen cuhmaan keen cali keen waa la rabaa naam <coughs> qofkii dad ku marka waa la rabaa taas naam laakiin haddii lasoo waayo nuqdada aan isku hayna mar kasta dadkaan dooda aada u jeedid badankood yani waxa laysku haayo maan meel kale ay aadaan mawdica laysku haayo waxay tahay qof aan nebi maxamed ahayn oo candhuuftiisii laysmarmariyey weysadiisii la cabay biyaha uu ku qubaysto la cabo ah, taasaan rabnaa nacam timihiis inta la qaato la kaydsaday oo asxaabta weliba ay sameeyeen dadkan dambe naga dhaafanayo nacam asxaabtaan ku dayanaynaa khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum naam haddii maya adaad soo weysa marka hadhow de adiga iska asxaabti raac marka halkan marka hadda maawliyada wax looga sheegaya waa maya awliyada weligeen wax kama sheegin mana ka sheegna awliyadaas ayey yihiin mu'miniinta waa awliyada nacam mu'min inaad wax ka sheegto ama inaad mu'min dhibto un iska ilaali adigo haddaad mu'min dhibto awliyaa dhibta nacam alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun awliyanimada wax layska dhadhaxla ma aha dadka qaarkood dhaxalay u moodeen sheikaasaa yani weli ahay beri beryaha kamida ilmihiisii o dhan waa un ku socotaa socotaan waxaa dhec waxaa dhacaysa marka kuwo aan tukanin oo sigaarka ka cabo in la yidhaahdo marka waa awliye waayo dhal awliye waayo awliye waayo dhal awliye marka haddii qofkan camalkiisiba anfacaye ma ma camalka isaga ou samaystaa anfacaya nacam imaamu shaafici raximahullah eh, raximahullah ayaa wuxuu yidhi aniga saaxiibka layth bnu sacad waxaa la yidhi wuxuu yidhi haddaan arko qof aan diinta ku toosnayn oo badda ku kor socdo waxba kama rumaysanayo aniga markaasuu yidhi imaamu shaafici ama ina saaxibakum qad qasara saaxiibkiin waa gaabiyey meel dhow dhowow kasoo qabtay buu yidhi nacam low ra-aytuhu yatiiru fi lhawaa maa qabiltu minhu nacam haddaan arki lahaa yidhi ani ninaan salaad imaanaynin oo aan yacni diin ku toosnayn oo hawadaan iska buubaayo ma ka aqbaleen yihi waxa uu sheegayo nacam ka kacan dhehelaa nacam marka saas in la ogaa imaamu shaaficina saasuu leeyahay nacam waa imaamka fiqiga aan uga dayano nacam waa kaas marka faqumtu ilaa fiiha baan u kacay faqadactuhu waan jaray rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanun saxiixun bayr wainamaa qadacathaa waa kaas marka wainamaa qadacathaa way jartay litaxfada si ay u ilaaliso mawdica fami rasuulillahi sal l slam rasuulka afkiisii meeshii uu gaaray si ay u xifdisato watatabaraka bihi ay u barakaysato nabiga sala allahu alayh ali wasalam watasuunahu ay uga ilaaliso can ilibtidaali yacnii inay hallowdo oo ay wasaqowdo say uga ilaaliso wa hada alxadiidu maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa xadiidkanna oo nebigu istaaga uu ku cabay maogtahay haddana sibraar afkiisau ka cabay biyihii maxaa lagu xambaarayaana maxmuulun ku lagu xambaara weeyaan calaa bayaani iljawaazi banaanaansho inay banaan tahay lagu xambaarayaa walxadiidaani saabiqaani labada xadiid ee soo hormartayna libayaani lafdali kuwii hore oo la yidhi lagama cabi karo sida afdalka ay ku tilmaamayeen midkaanna sida bannaan libayaani alafdali walakmali wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam